alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wacallimna ma yanfacuna wasidna cilma maanta oo ah maalin khamiis ah bisha labiyo tobnaad ee islaamkaee dilxijo la yihaahdana ay tahay labo kun afar boqol iyo afartan iyo kowi hijrada nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam ay marayso waafaqsan labaatan iyo saddexda julaay laba kun iyo labaatanka waxaa ka bilaabanaya masjid uliimaan fii madiinati karisa kenya kitaab aada iyo aada u qiimo badan oo ku saabsan sifaatu nabiyi sala allahu alayh wasalam alkhalqiya walkhuluqiya iyo shamaaishiisa iyo tilmaamaha nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam kitaabkaas waxaa la yidhaahdaa shamaa'il nabiyi sala allahu alayh wasalam musanifka iska leh alimaam abu ciisa moxamed ibnu ciisa ibnu sawrat atirmidi magacaasuu u bixiyey la yidhaahdo shamaa'ilu annabiyi sala allahu alayh wasalam bacd alculamaa culamada qaarkood idaaf mudaafku ilayhi bay iska xadfeenoo al tacriifana way geliyeenoo ashamaa'il bay iskaga kaaftoomeen kadibna mutaakhiriintii waxay u bixiyeen intay mudaa'if ilayhi soo celiyeen bay laakiin kii musanifka mid ka duwan bay u bixiyeen oo la yidhaahdo alshamaa'ilu almuxamadiya macnuhuna waa isku mid shamaa'ilu اnabiyi iyo shamaa'ilu muxamadiya imaamkaas cadiimka ahaa saaxibuuljaamic kutubta lixda ee umahaatu sita la yidhaahdo mid ka mida iska leh ee jaamicu tirmidi la yidhaahdo ayaa iska leho kitaabkan alifay oo laba kun iyo toddoba boqol laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii hijrada nabiga calayh isalaatu wasalaam dhintay waa qarnigii saddexaad wuxuu ka mid yahay marka min alquruuni almufadala quruuntii mufadalkaheed ee nabigeenu uu yihi khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kitaabkan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo sunnadiisa culummada waxay ku qeexaan aqwaaluhu wa afcaaluhu wa taqriiraatuhu wa sifaatuhu alkhalqiya wاlkhuluqiya sideedaba axaadiista nabiga alayh salaam tacriifkaasaa la siiyaa waa hadalladii nabiga calayh salaam uu ku hadlay saddex iyo labaatankii sano ee nabi rasuula u ahaa iyo afcaashii nabiga uu sameeyey muddadaasi iyo sifaadka nabiga uu lahaa ama mid abuurkiisa ku saabsan ilaahay siduu u abuuray iyo dhismadiisii iyo jirhkiisa ama ha ahaato mid ku saabsan akhlaaqdiisa safaadka jamiilka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uu siiyey marka kitaabkan wuxuu ka hadlaya marka qeyb kamida ah sunadaas oo ah sifaat nabiyi alkhalqiya wlkhuluqiya tilmaamihii nabiga calayh salaam ee abuurkiisa ku saabsanaa ama tilmaamihiisa nabiga calayh salaatu wasalaam ku saabsanaa isaga akhlaaqdiisa ilaahay uu siiyey sala allahu alayh waalih wasalam ifaadka marka jamiilka ee quruxda badan ee nabiga ilaahay uu siiyey ama abuurka ah ama xagga akhlaaqda iyo dabeecada ah waa lagu wada sheegaa gudahooda oo manaaqib iyo fadaa'il iyo sifaatka nabigoo laga sheekeeyo kutubulxadiid intooda badan iyo gaar ahaan mudawaraadka way ku wada jiraan laakiin musanifka isagu waa noo keliyeelay oo kitaab gaar ah oo ka hadlaayuu si gaara ah noogu alifay raximahu llahu tacaala in la barto nabiga sifaatkiisa calayh salaam ee abuurka ah inaad ogaato siduu ilaahay u abuuray nabi maxamed calayh salaam iyo quruxda iyo jamaalka iyo ilaahay siduu u abuuray ee quruxda badan taas nicmo ilaahay siiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qurxiyay inay tahay inaan ogaano ta tilmaamaha nabiga ee abuurkiisa ku saabsan markaad barato waxaad kala sooci kartaa fi ru'ya almanaamiya asaadiqa ru'yada manaamiga ahee lagu ruyooda nabiga calayhi salaatu wasalaam ee runta ah iyo ru'ya almanaamiya alkaadiba ru'yadan banaamiga ahee beenta ahee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu qof ismoodsiiya inuu yahay waxa uu arkay uusan ahaynna nabi maxamed sala allah alay wasalam waxaa badan inuu qofku yidhaahdo nabi maxamed baan arkay xataa laga yaabo in axkaam uu ru'yadaa dhexdeeda ku helo oo layidha waxaa samee waxaa samee waxaa samee fii nafsi lwaqti axadku arkay tilmaam haddii la dhahana tilmaantii nabiga shaqaba kuma leha sala allahu alayh waalih wasalam walidaalika qaar saxaabada ka mid ah ibnu cabaas iyo nin baa wuxuu yidhi nabi maxamed baan ku riyoodoon arkay markaasuu bal tilmaan waa tilmaamay wuxuu yidhi sidaa u tilmaantay hadduu maanta kaa soo harbaxo waxba kumaada darteen buu yidhi sidaad u tilmaantay isagoo socda haddaad soo jeed ku aragto wax ziyaado ood ku dari lahayd ma jirta buu yidhi macanaa sidii baad u aragtay wey nabi maxamed sala allah alay wasalam marka haddaad aragto nabiga tilmaamihiisa hadda aan mari doono tilmaam ka duwan isagoo ruyo kuugu yimid iyo hurdo ma aha nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam maxaa yeelay suuradiisii dhabtaheed ee nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu tilmaamay laa yatamahalu bihi shayaan shayaan iskuma ekaysiin karo marka uu leeyahay fa ina laa yatamahalu bi uu nabigu leeyahy alayh salaam suuradiisii baa laga hadlaya nabiga alay slam uu lahaa midab hadday noqoto joogiisi iyo muuqaalkiisa hadday noqoto iyo intuu ka dhannaa hadday noqoto ballaciisa timihiisa wejigiisa tilmaamihii nabiga uu lahaa calayhi salaam oo sidoodii ah axad isku soo ekaysiin kara ma jirta nabi maxamed sala allah alay wasalam laakiin haddii tilmaantii tilmaama ahayn aad aragto waxaas waxaa weeyaan waa talaacubu shaydaan waay shaydaan baa kuu ciyaaraya oo raba inuu qar kaa tuuro oo uu kugu afuufo inaad tahay awliyo warkiisa la qaato kadibna ummadda aad khalado ood meel xun ka tuurto shaydaan baa marka ku khaldayo in la barto sifaatka nabiga calayh salaam taa waa abuurka maxaa laga faaidayaa waxaa laga faa'idayaa ko in ilaahay subxaanah wa tacaala sifaatka uu siiyey ee uu ku ammaanay intuu soo dhaartay nuun waalqalami wamaa yasuruun ayuu yidhi wa wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaqda nabiga ilaahay uu ku dhaartay uu yidhi akhlaaqda ugu wanaagsaneyd baa nabi maxamedoo lagu siiyey bal inaan baranno oon aqoon u yeelanno oon ogaano heerka ay gaadhsiisan tahay dhaartaa alle subxaana wa tacaala uu ku dhaartay nabigeena tilmaantiisa iyo sida ay u caddahay aanu ogaano u baranno ta labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana nagu waajibiyey guud ahaan muslimiinta inaan ku dayanno laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana dayasho wanaagsan baa inugu sugnaada ee ku dayda wey nabiga calayhi salaatu wasalaam dayashaduna waxay farac ka tahay macrifatu sifaatihi sala allah alay wasalam inaad sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa garanayso markaasaad ku dayan kartaa muxuu nabigu samayn jiray maxaa ficila maxaa qawla maxaa akhlaaqa maxaa abcia markaasaad dayashada ay ku suuroobi kartaa ku dayan kartaa ku daydaa lagu yiri seena u dayanaynaa waa inaad barata hadii sala allahu alayh waali wasalam sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa markaa xaqa uu nabiga nagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana uu ku leeyahay guud ahaan an takuna alsinatu radba bihanaa'i calayhi bikulli maa yaliiqu bih carabkeenna mar walbaba inuu ka qoyanaado ammaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu mudan yahay inaan ku ammaano sala allahu alayh waalih wasalam maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaam sababtiibaa mugdiga looga baxay oo nuurka loo helay iftiinka sababtiibaa naar looga badbaaday oo janno lagu galaa sababtiis baa hidaayo lagu helay oo dalaal looga badbaaday sala allahu calayh waalih wasalam Eh, raxiim ra-oof tilmaamaha lagu tilmaamay ahayd nabiga alayh isalaatu wasalaam naxariis badan oo dhimrin badan oo jecel ummadiisa nabiga alayh salaatu wasalaam xataa aakhiru mawtihi markuu dhimanayay ummatii ummatii baa ka mid ahayd marka mawqifka laiskugu tagana ummatii ummatii axadkaa miyaa la halmaami karaa miyaynan ahayn in mar walbaba laga sheekeeyo oo la jeclaado oo maxabadiisa iyo qalbigeena ay ku weynaato sifaadkiisa quruxda badanna aan baranno nacam وkاna laa yulhiihi أحad عan أحadi kaأnahu الwaalid والnaasu أطفاal yaعni nabiga عalaه السلاam qof qof kale kama mashquulin jirin salى الlaه عalيه wasalam saxaabadiisa intii dagaal la galo oo saxaabadu qaar ay dhintaan shahiidaan yaa mid saxaabada kamid ah oo kaamilhon aad loo aqoonin yuu nabigu dhihi jiray aw hebel aw hebel aw hebel salى الlaه عalيه alي wasalam وkaana laa yulhiihi أحad عan أحadi kaanahu lwaalidu wannaasu atfaalu sala allah alay ali wasalam sifaadkiisa nabiga calayh salaam haddii la daraaseeyo oo la akriyo ku filanba in nabiga lagu rumeeyo rasuulnimadiisa inuu yahay axad alla uu soo diray oo xaqa inuu yahay way ku filan tahay meeqaa nabiga ku rumaysay oo alla ku rumaysay oo islaamka ku soo gashay mujarad inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay arkeen sifaadkiisa kuwa ugu neceb dadka waxay arkaan ama maqlaan nabi maxamed ugu necbaa adduunka oo dhanba yaa markay la kulmaan waxay dhihi jireen hadda adduunkao dhan iyo dadkao dhan adaan kugu jecel lahay nabi maxamed sala allah alayh ali wasalam maxaa yeelay sifaadkiisa sifaad ma noqon kar sifaad noqon karta maaha qof la nici karo maaha qof la nici karo maaha qof ilaahay hoojinayana maaha qof qiimo badan weeyaan low lam takun bule xasan ibnu haabit low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kaanat badiihatuhu tumbika bilkhabari haddii xataa aayaadkan qur-aanka ee waxyiga uuna soo degin sifaadka nabigaaba ku fillaan lahayd inay ku gaadhsiiso inuu yahay rasuulullahi xaqaa nabiga ilaahi sala allah alay oo xaqa inuu yahay waxaa kaleoo xaqa uu nagu leeyahay nabi maxamed sal ly slam an takuna alsinatu ratba bisalaati wasalaamu alayhi sala allah alay wasalam bisalaati wasalaami calayhi carabkeena mar walba inuu ka qoyanaado nabiga salligiisa sala allahu alayh sida loogu kala badan yahay salliga nabiga loogu dhow yahay rasuulka calayhi salaam maalinta qiyaama salawaatu llahi wasalaamu calayhi ugu dambayntii waxaan ku khatimaynaa abyaad uu yidhi nin la yidhaahdo ibnuljazari wuxuu leeyahay akhilaaya in shata alxabiibu warabcahu wacaza talaaqiihi wataaat oo wanaa'at akhilaaya in alxabiibu warabcuhu wacaza talaaqiihi wanaa'at manaaziluhu wafaatakum an tubsiruuhu bicaynikum famaa faatukum bisamci hadihi shamaa'iluhu haddii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam daar ahaanna uu kaa fogaa zaman ahaanna uu kaa fogaa araggiisii aada weyday kaama foga maanta inaad dhagaysato shamaaishiisi iyo sifaadkiisii nabiga alayh salaam sidaa arkaayo o kale kitaabkan afar boqol oo xadiid qaarkood waxbay ku daraan qaar saddex boqol iyo waxbay dhahaan siddeetan meelahaas qaar afar boqol ilaa shan iyo toban ayay gaadhsiiyaan riwaayaadka mutaabacaadkii iyo kuwaas ay qaarkood xisaabeen xisaabeeno saas ku gaadhay muddadan koobanee yar ee aan ku jiro bishan barakaysanee dilxija ashhurulxurumna ka mida ashhurulxajkana magacba u ah sideedan beri ee ka hadhay baan rabnaa insha allahu haddii ilahay qadaro unaan ku dhammaystiro marka macnaheedu waxaa weeyaan in konton konton xadiid maalintiiba la akriyo mararka qaarna wax lagu daro konton iyo dhowr konton iyo dhowr si uu sideeddaa beri uu u dhammaado afartan boqol iyo xadiid marka biidn illaahi kollaba waxaa weeyaan isasaarka u badnaan doonaa waxay aan ku dari karaan insha allahu tacala o arki doonaa marka lagu dadaalo kitaabkan kitaab aad u qiimo badan weeyaan oo aada u mufiid ah maalmahan uu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihina axabu ila اllahi min hadihi اlcashr acmaasha saalixada ah waxaa kamid a duruustan haddaan u fadhino iyo ictikaafka masjidka iyo sifaatka nabiga alayh salaam iyo akhlaaqdiisa siiradiisa aan dhegaysanayno an takbiirta oo la qaado mar walbaba salaadaha iyo soonka iyo qira'atulqur'aanka oo la badiya maalmahan waa haniima in marka aynan na dhaafin baa loo bahan yahay maalmahan fursadda qaaligaa ah in ku jiro ilahayna soo gaarsiiyey qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu maa jaa fi khalqi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam nabiga abuurkiisii khalqi iyo khuluq haddii khalqi la yidhaahdo waa abuurkii nabiga calayh salaam dheerarka intee buu dhannaa midabkiisa muxuu ahaa tibihiisaoo laga warrama calayhi salaatu wasalaam arrimahaasa hadda khalqiga laga hadlayo abuurkii nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa kadib imaan doonta akhlaaqigiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa gadaal haddana ka imaan doonta marka abuurkii nabi maxamed calayh salaam baa lagu suureynaya saad u barato nabigaadii kariimka ah sala allahu calayh wasalam bal sideebuu u ekaa siduu ilaahay u qurxiyey u hagaajiyey abuurkiisa iyo dhismadiisa haddana uu akhlaaq wanaagsanna u huwiyey sala allahu calayh waalih wasalam qaala almusanifu raximahu llah sanad buu ku socdaa musanif kitaabka waa kitaab musnada sanad buu ku akrinayaa yani waxaan ka wadaa sanad buu leey ka wadnaa musnadka sanadkiisuu kaxenayaa baynahu wa bayna alayh salaam musanif raximah llahu tacaala qaala akhbaranaa abu raja qutayba bnu saciid ibnu jamiilkii wayaani albaqlaani can malik ibni anasin imaamu daari lhijra abu cabdillaahi alasbaxi can rabiicata bn abi cabdiraxmaan rabiicata ara'yi shaykhu malik almashhuur fi lfiqhi can anas bni malikin radia allaahu canhu anas bnu malik abu xamsata albasri saxaabiyun jaliil khaadimu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam khaadimkii nabiga anahu anas bnu malik samicahu anahu anahu samicahu yaquulu damiirka wuxuu noqon markaas rabiica yaa samicahu anas buu maqlay oo yaquulu leh kaana rasuulu lahi sal la alay sl nabigu wuxuu ahaa laysa biawiili mid dheer midaan ahayn ma dheereen aawiilka albaaini ee xadda ka baxay awiil baain waxaa la dhahaa dheerar oo tegay wey aad u dheer muunan ahayn rasuulka alayh salaatu wasalaam muxuu ahaa dhawiilun marbuuc wuu dheeraa laakiin dheerarkiisa xagga dhexdhexaadka ayuu ahaa dhexdhexaadkiisuna agga dheerarka u dhowaa rasuulka alayh salaatu wasalaam laysa biawiili mid dheer ma aheen albaayini oo daahib ah tagay dheerarkiisa uu daaf yahay hebel waa hebel aad u dheer murayfu dheer maan ahayn ma un ahayn rasulka alay salaam ayib walaa bilqasiiri mid gaabanna may ahayn almutaradid baa imaan doonta gaabni qof gaaban oo isgashan oo isku noqnoqda oo gaabanna ma ahayn rasuulka alay salaam ufinaysa may ahayn muxuu ahaa rabca marbuuc dhexdhexaad waa rasuulka alay salaam weliba rabcada iyo dhexdhexaadka nabigu aqraba ila duul xagga dheerarka ayuu u dhowaa rasuulka calayh salaam marka hore waxaa loo malay inuu dadka u dheer kadibna waxaa la arkaya inuu yahay dhexdhexaad oo dheerarka u dhow laakiin sala allah alay slam marka waa waa suuro dhammaystiran oo haddii gaabni la dhahana waa laga anfiyey dheerar oo aada u xadaaf oo fooxunna waa laga anfiyeyoo meesha ugu wanaagsan khayrulumuur awsaduha dhexdhexaadkaas waa rasuulka sala allah aleh wasalam walaa bilabyad xagga midabka haddii laga hadlaayo dabiga midabkiisa walaa bilabyadi mid cad munan ahayn alamhaqi oo cadinkiisa uu zaa'id yahay amhaq midka xiishkaee balamboolada munan ahayn sala allah aleh wasalam bilabyadi mid cad oo alamhaqi oo aad u cad munan ahayn rasuulka calayh salaam walaa bilaadami maariin madow xigeenana munan ahayn rasuulka alayh salaam maariin madow xigeenana munan ahayn rasuulka sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa riwaayo asmar bay tidhi riwaayana ashar bay tidhi riwaayo kalea noo fasirtay oo mashruur Ah, wuxuu ahaa nabiga calayh salaam abyad mashruubun bixumra nin cad oo laakiin cadiinkiisaasi guduud la dhexgeliyey guduud midabkaa ugu qurux badan wey kuwan cadcadka ahee xiishka ee cadcadna ma ahayn nabiga calayh salaatu wasalaam dadkan madmadowna maunan ahayn rasuulka calayh salaame nin casoo wuxuu ahaa cadiinkiisaasi guduud uu ku dhex jiru ahaayo aad u quruxsan sala allahu aleyh waali wasalam walaa bilabyadi mid cadoo lamaqa cadiinkiisa uu aad u cadyahay ma ahayn walaa bilaadami mid madow xigeen madowna maunan ahayn walaa biljacdi xagga timaha loo aaday haddana timihiisa rasuulku laa biljacdi muunan ahayn tima jareer ah alqaidi oo isgelaya qaidka waxaa weeyaan isku soo laalaaban oo yani aada iskugu soo e, qanjoormaaya isku qanjoormaaya yani jareer timihiisu ay isku noqnoqdaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam muunan ahayn oo xagga jucuudada iyo adeeggaa la diidan yahay walaa bisabti bisna muunan ahayn nabiga calayh salaam mid bisqoolle ilahoo timihiisu ay dabeeshu qaadqaadi oo iska mutarasilahoo kala daadanna ma ahayn rasuulka calayh salaam bisqoolley muunan ahayn bistan iska adaaratay caddaanki iyo kuwan cadcad iyo iska ordaysa kolba intisaa waxaysu arkay lafti la arkay madaxa taasna ma ahayn rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo muxuu ahaa dhexdhexaad buu ahaa wuxuu ahaa abyadun mushrabun bilxumra caddiin eh, guduud la cabsiiyey oo lagu dheehay ayuu ahaa rasuulka alayh salam agga midabka xagga timahana wuxuu ahaa rajil buu rasuulka alayh salaam rajil rajilku waxaa weeyaan waa timaha jilicsanna haddana xogow fiidda kasoo ee dunka la yidhaaho ayuu ahaa nabiga sala allah alay slam timihiisa yani timo saas kaga fakisan mayn ahayn timo waxay ahaayeen yani yar adag oo adeegaasna jileec xaggiisa xiga xogow fiidana yani soo yarlaan bay ahayn rajil baa la dhahaa rajil bacaahu llahu tacaala ilaahay nabi maxamed alayh salaam waa soo diray calaa ra'si arbaciina sana afartan sano markay u dhammaatay ayuu ilaahay soo diray oo ka dhigay nabi ka dhigay iqra bisma rabbika aladii khalaq maalintii soo degaysay afartan jir buu ahaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markuu nuurulislaam bilaabanayay uu ka bilowday buurtaa la yidhahda jabalu xeraa dusheeda jibriil nabiga ugu yimid afartan buu jiray sala allahu alayh ali wasalam calaa ra'si arbaciina sana ayuu ilahay soo saaray afartankaasna waxay ka horreysay sifaad fiicanoo ilahay ku abuuray wuu lahaa ilaahayna subxaana wa tacaala qadarkiisa azaliga ah inuu nabi noqon doono waa ogaa laakiin mujtamacaan buu ka mid ahaaye nabinimo iyo rasuulnimo midnaba ma ahayn sala allah aleh waali wasalam afartan markuu gaadhay yuu ilaahay soo saaray oo nabi ka dhigay fa aqaama bimakkata magaalada maka almukaramuu ku nagaa cashara siniina toban sano ayuu maka joogay markii la soo laga hadlaya oo nabi wa bilmadiinati magaalada madiinana cashra siniin toban sano markuu soo hijrooden magaalada madiinana toban buu joogay wa tawafaahu allahu tacaala ilaahay baa oofsaday nabi maxamed calaa ra'si sitiina sana lixdan sano markay u dhammaatay ayuu ilaahay oofsaday oo dhintay lixdan jir markuu gaaray walxaal laysa fii ra'si madaxiisa iyo walixyatii garhkiisa timahooda aynu ku jirin cishruuna shacratan labaatan xaba oo tim ahoo baydaa cad wax tim cad oo labaatan gaari timihiisa lixdan buu ku dhintay sibihiisuna labaatan ma gaarayna wii waxay caddaaday ciro yeeshay labaatan ma gaaraynin marka meesha ishkaalka la gelin karo waxa weeyaan maka wuxuu joogay toban sano bacda albictha ishkaal baa ku jiro riwaayo saxiixa soo aroortay saddex iyo toban sano inuu nabi maka joogay calayhi salaatu wasalaam saddex iyo tobankaa sano markaa waa intii nabiga nabinimadiisa ay bilaabatay riwaayadan tobanka leh kasrigii bay iska tuurtay saddexdii bay iska tuurtay cuquuddii unbay tirisay caqdigii unbay tirisay oo casharo ah waa la yidhi ma ahe markay soo degtay yaa ayuha lmudair ay nabigu eh, waxaan ujeedaa iqra ay kusoo degtay iqra nabinimadiisaa bilaabatay umbiya biiqra wa ursila bilmudair nabinimadiisa waxay ka bilaabatay iqra oo loo khabray oo loo warrabay oo nabi inuu yahay risaalada iyo indaarkiiyo digiduna suurat lmudair bay ka bilaabatay waxaa udheaysay saddex sanaa udhexaysay fatratulwaxyi baa dhacay iqra markay soo degtay kadib waxyigii baa istaagay saddex sanaa nabiga lala hadlin sala allah aleh ali wasalam saddexdaas sane ee nubuwada ee una nabiga rasuulnimadiisa aan weli la sheegin ayuu ka xadfay oo tobankii rasuulka uu ahaa unbuu markaa ku kaaftoomay riwaayadan ku kaaftoontay laakiin haddii la dhaho nubuwadiisa markay bilaabatay nabigu saddex iyo toban sana u dhammaatay maka almukarama xagga dhimashada lixdan iyo saddex buu ku dhintay nabiga sala allah alay wasalam iyadan oo kasrigaa hadda aan sheegayni baa layska iyo marra la xadfa marra la sheegaa lixdan jir buu ahaa lixdan iyo saddex jir buu ahaa xagga timihiisna waxaa idinoo sheegay oo sifaatkiisa nabiga alay slam abuurka ah ma gaadhayna labaatan wax labaatan ka yar bay ahaayeen timaha nabiga alay salaam oo weliba mutafariq waxoogow madaxa ku yaalla in yaroo canfaqada ku yaalla iyo fardhuugta in yaroo sudqaynka dhafoorada ku yaalla dhowrkaa xabbay ahaayeen wixii nabiga ku yaallay sala allah alay wasalam cirada qaala musanifu xadaanaa xumayd bnu mascada qaala albasriy qaala xadaanaa cabdulwahaab athaqafi ibn cabdilmajiid can xumaydin can anas bni malikin radi allahu canhu qaala riwaayadan anas baa iskaleh wuxuu yihi kaana rasuulu lahi sal slam nabigu wuxuu ahaa rabcatan dhexdhexaad marbuuc iyo rabca waa isku mid dhexdhexaad bayna tawiili lbaa'ini waalqasri lmutanadid dheerarka xadoofka ee soogan iyo gaabnidan isku noqnoqonaysa udhexeeyayoo laysa uu ku fasiray rabcadii buu ku fasiray laysa bitawiili mid dheer muunan ahayn waliba baainkaa loo jeedaa duulka hadda laanfinaayo waa midka xadda dhaafka wailaa kaana aqrab ila duul nabiga xagga dheerarka u dhowaa sala allah alay ali wasalam walaa bilqasiiri mid gaaban oo isdhexgalgalayna maaheen oo mutaradid oo isgalay xasan aljismi buu ahaa nabigu guud ahaan jismigiisii oo dhanba waa quruxsanaa abuurka ilaahay u abuuray mutawaasim acdaa xubnihiisa xubno waxay ahaayeen siman oo aan kala qalloocsanayn oo meel haba yaraatee dhaliil ah muuna ka lahayn jirkiisa nabiga alay salaam isagoo dhanba min madaxa laga bilaabay ilaa cidiyaha xasan buu ahaa xasanwji ljismi sala allah aleyh waalihi wasalam wa kaana shacruhu timihiisa waxay ahaayeen laysa bijacdin kuwa aan jareer ahayn walaa sabtin aanan ahayn kuwa bis ah maynan ahayn asmara allawni midabkiisa xagga asmarka u ahaa asmarka waxaa weeyaan yacni waa waa guduud laakiin aan cadiin badan cadiid badan lahayn laakiin riwaayadan ashar asmarka ay qaar culamada ka mida ah yar dhalinayaan oo ay leeyihiin waxaa ka fiican waxaa ka xoog badan riwaayada ahar ashar allawni meesha asfarka ashar allawni riwaayada weeyaan tan markaa asmarka ah ninkaa la yidhaahdo xumayd ayaa la keli noqday xumayd baa la keli noqday sidaa darteed riwaayaadka caamkaa ah waxaa weeyaan in la yihahdo asmar allown leanna asmarka waxaa weeyaan waa maariin maariinkaa la dhahaa asmar marka maariin maahe nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa nin cad oo guduud la dhex geliya cadiinkiisa oo qurux badan bu aha alla slam midabkiisaas ayuu ahaa idaa mashaa hadduu nabigu socdo calayhi salaam yatakafau waa hooban jiray yatakafa yatakafa waxaa imaan doonta kaanahu yanxadiru min sababin yatakafa takafa waxaa weeyaan waa socodka aad moodo qofku inuu meel hoose ku hoobanayo ayaa takafu la yidhaahdaa yaani nabiga alayh salaatu wasalaam markuu soconayo kaanahu asagoo hooban oo kale ayuu u socday sala alla alay slam qaarkood waxay ku fasiran tamaayulka inuu sidaa qof u socdoo kartaa ma ahaen nabiga alay slam socodkiisa dad saa u socda midinkii bidix ee wuxuu ahaa sidaas ayuu socon jiray rasuulka alay slam sidaas oo meel hooban ku hoobanayo oo kale sala allah aleyh wasalam riwaayada kale inoo fasiri doonta inoo tafsirin doonta qaala lmusanifu xadaanaa moxamed bnu bashaar binda yani alcabdiy waxaa meel badan soo maray fi kutub alxadiid mudawala inay jiraan sagaal nin ood mar walba waayaynin kol haddaad isku taabato lixdaas a'immada ee sitada alifay tirmidi raggii buu kamid yahay soo maaha sheekhihiisi waxaa ka mida ah raggii sagaalkaabaa soo gelaya waxaad arki doontaa maxamed ibn bashaar maxamed ilmuhana ibnu qurayb baad arki doontaa abu qurayb baad arki doontaa maxamed ibnu ala abu qurayb xadaanaa moxamed ibnu bashaar bin dar yani cabdiy qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfar gundar naanaystiisa gundar la dhahaa ibnu jurayj oo sheekhiisi ah u bixiyey qaala xadaanaa shucba ibn lxajaaj alwasidi abu bislam albisri an abi isxaaq isabeeci mashhuurun bikunyatihi camar bin cabdillahi alhamadani baa la dhaha magaciisu qaala samictu lbara albara bnu caazimin radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi jaliiliyaan radia allahu canhuma laba saxaabi os dhashow yaquulu wuxuu leeyahay albara kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa rajulan nin marbuucan dhexdhexaad ah dhexdhexaad maxay tahay waxaan kusoo maray laysa biawiili albaain walaa bilqasiiri lmutaradidi maxaa udhexeeya rabca dhexdhexaad baa nabiga alayh isalaatu wasalaam baciida maa bayna almankibayni baciidankay kala fog yihiin buu ahaa nabigu calayh salaam maa shay shayga oo baynalmankibayni labada garab dhexdooda ah way kala fogaayeen qaarkood bucayd bay leeyihiin oo musaqara musaqar iyo mukabar labadaba way kuu bannaan tahay inaad tidhahda baciidu maa bayna almankibayni oo bucayda maa bayna almankibayn wax yar waxay kala fogaa bucayd haddaad tidhaahdo maa bayna almankibayn labadiisa garbood nabiga calayh salaam way yar kala fogaayeen iskuma dhaweenoo nabiga calayh salaam garbihiisaoo tuur garbeed ma lahayn nabiga calayh salaam sala allah alayh wasalam ee waxooga way kala fogaayeen baciidu maa bayna almankibayn wax kalu inii qoraya ma idinka ya muxuu ku qoraya ya bucaydhade bucayd iyo baciid labadan wey labada labada riwaayo way jirtaa inaad tiraahdo baciid inaad tirahdo bucayd labadaba waa jirtaa bucaydda waxaa kala fogaa wax yar maa shay shayga oo baynalmankibeen garbaha udhe inta garbaha udhexaysa xooga wayar kala fogaayeen sala allah aleh wasalam inuu tumkiisa nabigu uu yar ballaannaa baad mari doonaa kol haddii tumkiisa iyo dhabarkiisa uu ballaannaa garbihiisana way kala baxsanaayeen sala allah aleh wasalam oo garbihiisa iskuba dheganeen cadiima aljummati timihiisa nabiga calayh salaam way weynaayeen ilaa shaxmati udunayhi dhagihiisa fiidooda ayay mararka qaar gaari jireen sala allahu alayh wasalam xagga timaha saddex marxalo oo timaha lagu sheegaa nabiga lagu sheegaa calayhi salaatu wasalaam <clears throat> waxaa weeyaan wafra iyo jumma iyo limma saddexdaasba maxaa ku jimcin jiray walaja haddaa rabto inaad barato walaja baad dhihi walaja wowa muxuu yahay waa wafradii laamkuna waa limma jiimkuna waa jumma marka wafrada yaa ugu yar limada ku xigta jummaduna garbahay garaacayaan timuhu hadday jummo gaaraan garbahay garaaci wafradu waxaa weeyaan waxa u halab ah timo oo halab ah oo dhagaha soo gaaray dhagaha usoo yar dhaadhaca agga dhagaha usoo dhaadhacay hadday rabaan yan garbahaba gaarin limaduna garba ah, dhagahay ka soo dhacayaan garbaha ayay kusoo hoobanayaan jummaduna garbahay saaran yihiin timaha nabiga sal allah alay wasalam marka waa xaalatan wa xaala mar timaha dee nabiga alay slam waa kii xirtayba ajkiisa xajatulwadaac waa xirtay nabiga alay slam mar waa gaabsaday cumratlqaba waa kii gaabsaday markaa marna waa la sii dayn marna waa la gaabini marba meel bay gaari jireen rasuulka alayh salaam timihiis laakiin timahaas dhaadheer tilmaanta nabiga lagu siinaya alayh salaam curfigii iyo waktigaasna sidaasay ahaan jireen timaha in lasii daysto ayay ahaan jireen ma sunnaa hadda in timaha lasii daysto ibnu cuthaymiin raximah llah wuuu leeyahay sunn ma aha sunna ma aha waxaa laga bal curfiga mararka qaarkood inay noqoto timo dheerarka haweenkoon inay khaas u yihiin oo sida hadda curfigeenoo kalea oo hadduu qofku timihiisa dheeraysto haweenkaba shabo waa dhici kartaa buu leeyahay saasuu leeyahay marka calaa kulli xaal tilmaantii nabiga calayh salaam qofkii timihiisa intuu dheeraysta cinaayo ku sameeya oo ka shaqeeya tashabuh haween iyo gaalana aan midna shabihin asalkuna timuhu cibaado ma aheene nabiga calayh salaam waa kii lahaa nin saxaabi nin markuu arkay timihiisa qaarra xiiray qaarra ka tegay wuxuu yidhi ixliqhaa jamiican aw itrukahaa jamiican ama ama wada xiir ama wada dhaaf in la xiiri karo marka inay bannaan tahay oo waxba aynan cibaado iyo sunno midna aynan ahayn laakiin tilmaanta nabiga calayh salaatu wasalaam ee abuurkiisi iyo timihiisi unba hadda lagu sheegayaa tilmaanta ayada ahna isagoo xiirtayna waaba la arkay sala allahu alayh waalih wasalam cadiima aljummati timihiisu way weynaayeen ilaa shaxmati udunayhi dhagihiisa fiida shaxmada waa dhegta fiideeda iyo carjawdeeda halkaasay soo gaari jireen timaha calayhi xullatun isku joog buu qabay nabigu xamraa guduudan maa ra'aytu ma akin shay-an wax qadun qadun weligay axsana minhu uu kaga qurux badnaa maa ra'aytu ma arkin shay-an shay nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum ma dhihin maa ra'aytu insaanan qadun axsana minhu insaan ka quruxsan ma arkin ma dhihin ee wuxuu yidhi shay shay kasta oo jamaal iyo qurux lagu tilmaamo kalamri wshamsi waayra min ashyaa jamiila wax allaale wixii qurux lagu tilmaamo dadka ku dar qoraxda ku dar dayaxa ku dar oo dhalaal iyo iftiin lagu sheego nabigaa ka quruxsanaa sala allahu alayh waalih wasalam maa ra'aytu ma arkin shayan wax qadun weligay asana ka wanaagsan minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilmaantaas saxaabada alayhi salaatu radwaanullah alayhi nabiga alay slam saxaabadiisu way wada dhihi jireen maa ra'aytu iyo lam ara qablahu walaa bacdahu milahu iyo cali bin abi daalib ay kuwa badanba qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa wakiic bnu jarax aruaasi alkufi qala xadaanaa sufyaan athawri bnu saciid can abi isxaaq asabeeci camr bn cabdillahi alhamadani can albaraai bni caazim radi allahu canhuma qaala wuxuu leeyahy bara maa ra'aytu ma arkin min dii limatin halab mid u saaxiiba halab limada waxaan idhi waa timaha u dhaxeeya wafrada iyo jumada intay ka soo dhaadhacaan dhagaha garbaha ku fororsada ma arkin buu leeyahay mindii lima qof u saaxiiba limo iyo halab fii xullatin isku joogna ku labisan xullada waxaa leeha dharka hal mar lagu labisto shaati iyo macawis laba go oo midna hoosguntia ah, midna go'ah rida iyo isaaq lamara ma arkin maa ra'aytu min dii limatin mid halab u saaxiibahoo fii xullatin haddana qaba isku joog xamraa guduudan oo axsana kaga qurux badan min rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga dharkaasi uu ku labistay nabiga guduudan qof ku labistay oo haddana timihiina ay saa halkaa u gaareen oo kaga quruxsan rasuulka calayhi salaam ma arkin buu leeyahay marka dharka guduuda waxay rasuulka calayh salaam libaaskii marka la marayo ayaan ka hadli doonaaye ayib lahu shacru nabigu timuu lahaa yadribuu garaaca mankibey garbihiis timo garbaha garaaca oo jumma la yidhaahdu lahaa mararka qaar wafray noqonayeenoo dhagaha fiidooda mar dhaxda luquntay gaarayoon limmaa la yidhaahdaa warkaa waxaa lagu jamciyaa walaja lilfaa'iida xifduuha hala xifdiyo lahu shacrun buu lahaayo yadribu garaaca mankibay labadiisa garab baciidun iyo bucaydun labadiiba waxaa kala fogaa maa bayna alminkibayni labadiisa garab inta u dhaxaysa xooga way yar kala durugsanaayeen oo waa aragtay dadka qaar baa garbahooda isku dhegan oo garbahoodu ay saa iskugu soo qoofalan yihiin saa ma ahe nabigu calayh salaam waa kala taagnaayeen garbihiisa saasuu markaa yay u kala fogaayeen xabadkiisa markaa waasac bay noqon marka sidaa la yidhaahdo dhabarkiisa iyo tumkiisuna waasac weeyaan abuurkiisa o dhan ba ilahay waa dhammaystiray nabiga calayh salaam afarkanle xoog leh oo qawi ah qawiyulbinya ayuu ahaa rasuulka sala allahu alayh waali wasalam lam yakun ma ahayn bilqasiiri mid gaaban walaa biawiili mid dheer oo taga dabeelka dus leh ma ahayn rasuulka sala allahu alayh waali wasalam qaala almusanifu xadaanaa muxamed binu ismaaciil moxamed binu ismaaciil waa buhaari wey tirmidi in badan buu kitaabkiisa xataa jaamica ah ayaad arkaysa isaga oo weydiinaayo oo su-aalaha weydiiyey masaajidka jarxu tacdiil in badan weydiina sheekhiisi buu ahaa mubaashirka ahaa xadaana maxamed bnu ismaaciil buaari weeyaane maxamed bnu ismaaciil albukaari abu cabdillaah qaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana almascuudiyu can cuhmaana ibni muslim ibni hurmusin can naafic ibni jubayr ibni mudcimin can caliyin ibn abi aalibin abulxasani radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lam yakun inabiyu nabiga ma ahayn calayh salaam biawiili mid aad u dheer walaa bilqasiiri mid gaaban ma ahayn nabiga calayh salaam muxuu ahaa rabca marbuuc dhexdhexaad buu ahaa waa meesha ugu fiican shaharu lkafayni sacabihiisa nabiga calayh salaam way adkaayeen wlqadamanayni wa shahanu lqadamayni gomadihiisa lugahana way adkaayeen haddaba shatinkan hadda ma aha qallafsanaan xagga maqaarka iyo jidhka iyo muxuu ahaa haraga ah ma ahaen qallafsanaan xagga haraga ma aha bele nabiga alayh salam kama fi saxiix min xadiidi anas wuxuu leeyahay maa masastu jibaajan walaa xariiran alyanu min kafi rasuuli lahi sal alay slam marada xariirtae aadka u jicsana busaadka itilaaca ah taabtaye wax ka jilcsan nabiga calayhi salaatu wasalaam sacabkiisa weligay ma taabanin buu dhihi jir marka wuu jilcsanaa nabiga alay slam maqaarkiisa iyo muxuu ahaa jidhkiisa laakiin waxaa laga wadaa gacanta xagga lafaha iyo miisaanka ay gacantu leedahay laga hadlaya miisaanka gacanta ay leedahay iyo lafaheedu way adkaayeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo qofku qabto ama markuu dagaalamaayo ama acmaashiisa iyo shaqooyinkiisa waad aragtay xasat laxzaab dhagaxii ay saxaabadu jabin waayeen intuu qaatay buu jabiyey rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam marka isagoo abuurkiisa ilaahay xoojiyey ayuu haddana wuxuu ahaa muayadun bimujizaat bilmucjizaat buu ahaa marka sharu shafrulkafayni labadiisa sacab nabiga way adkaayeen walqadamayna gomadihiisa lugahana way adkaayeen bakbar ra'si madaxiisuna ugu weynaa rasuulka alayh salaam madaxiisa dadka madaxa yar iyo dadka madaxa weyn madaxweynanka waa kii madaxweyne quruxa laga hadlaya madaxweynanka dhandheero ahoo geese lahoo yani kala koreeya maaha wax laga hadlayo waa madaxweynaa wa laga wado quruxdii bay la socota jirki kala wada yuu la socdaa oo raacsan yahay kaasuu raacsan yahay ay dhahaan madaxweynanku wuxuu keenaa dakaa caqli iyo muxuu ahaa lubbi iyo fahmo ayuu keenaa bay dhahaan qofka madaxa yar inta badan waa dadka aan aad usii caqli badnayn iyo dadka yar jirjiran iyo caruurta iyo madax yan oo kuti aad arkaysaa oo markaa marka saa usoo aragta ilmahan inuu sibaab yahay waa iskafti fahmi waa sahmi waa fahmaysaa marka nabigeena sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa lakmu raasi buu ahaa xagga madaxa waaweynaa lakmulkaraadiisi xubnihiisana way waaweynaayeen karaadiistu waa mafaasisha waxaa kaloo la dhahaa ru'uus alcidaam xubnaha madaxooda xubnaha madaxooda way weynaayeen nabiga alay salaam hadday noqoto jiqilaha garbaha lowyaha meelaha xubnaha iskugu imaadaan waa xoog badnaa rasuulka sala allah aleyh waali wasalam dawiilu lmasruba masrubadiisana way dheereed waa timaha xabadka intay ka soo baxaan xudunta mara ee ilaa gumeelka gaari kara kuwaasa waxaa la dhahaa masruba yaa af soomaali u sheegi kara saddex nin oo odayaal ahoo islahaaf soomaaliga ku fiican yihiin yaa maanta intaan weydiiyey bay garan waayeen bal intanoo qofa inay gartaan in kale oo af soomaaliya u keenaan kuwa wuxuu yidhi shaash kuwa wuxuu yidhi coofaan waxaaso dhan waxa kuma jiraan dayib masrubada waxa weeyaan waa timaan liilan ah oo liiq ah oo intay ka soo baxaan aan midigii bidix u leexanin sa u socdaan halkaa xuduntaa gala ilaa surada ayaa waxaa la dhahaa masruba ayaa la yidhahdaa timahaasuu nabigu lahaa sala allah alay wasalam haye kuwa in yarkaa lama dugsanhaye odayaashii yaa garan kara oo magac usheegi kara o somaal usheegi kara ya wax khabiir oo abwaal aynu ma jirin miya oo qaamuus fi luqa ah almustacaan kolle soomaaliga waa un laga heli waa laga helaya inaan magac uhayay baan moodayay m waa un fikirhay ilaa shalay ilaa xalay ayib laakiin waad fahamteen masrubadu waa timaha halkaa inta ka soo baxaan sidaas ilaa xudunta gaara nabiga alay slam calooshiisa tima ma lahayn rasuulka alayh salaam xagga caloosha intaas liilaqa ah ee waddada ku socda mooyeene intaa waa arki doonaa oo meelo kale garbaha iyo cabadka hore iyo waxbaa yaa la arki doonaa ayib dawiilulmasrab way dheereed timaha nabiga alayh salaam inta halka dunta ka bilowdan xudunta gaara aad saas u dheereed idaa mashaa nabiga markuu socdo takafa'a nabiga alayh salaam waa hooban jiray takafu'an hoobasho kaanamaa yanxatu baad moodaa inuu hooban min sababin mintaa bimacnaa fi weeye min sababin ay fii sababin meel munxadir oo hoobada yaad mooddaa nabigu inuu kusii hoobanayo degayo kaanamaa yanxatu inuu degi baad moodaa min sababin riwaayo kale imaan doonto fii sababin meel hooseysa oo hoobada inuu usii sii degayaad moodaa rasuulka alay slam markuu socdo sala allahu alayh waali wasalam lamaana ma arkin saxaabigu wuxuu wada oo tilmaamo oo tilmaama nabiga alayh salaam wuxuu ku soo aruuriyey lam ara ma arkin qablahu nabiga hortiisa walaa bacdahu gadaashiisa milahu nabiga oo kale ma arkin buu yidhi musanifka kitaabkiisa jaamica bu kusoo saaray ah, mascuudigaasna cabdiraxmaan bin cabdillaahi baa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibn cabdillaahi ayib tirmidina xasan saxiix buu leeyahy qaala xadaanaa sufyaan ibnu wakiic qaala xadaanaa abi wakiic ibnu jaraax ibnu maliix alru'aasi can ilmascuudiy cabdiraxmaan ibn cabdillaahi ibn cutba ibn mascuud cabdillahi ibn mascuud buu ku abtirsadaa mascuud isaasee loogu magacaabay bi alisnaadi sanadkaas aan soo maray naxwahu xadiidkaa wax lamida bimacnaha xagga macnaha isku macna ay ka yihiin xadiidkaa hore wax lamid ah sanadka buu soo akriyey sanadkan mascuudi buu ku keenay mascuudina sanadkaa horu ku jiray cumaan binu muslim bay isku raaceen ibnu hurmis naafic ibnu jubayr ibnu mudcim cali ibn abi aalib matnigana waa isku mid xagga macnaha lafdiga se waya kala duwanaan karaan haddaad maqashay naxwi waa sidaas naxwi waa xadiidkaa hore oo kale xagga macnaha laakiin milahu hadduu ku dhaho xadiidkaas hore oo kale xagga lafdiga waa isku mid wey ayib marka idinka hadda kaa raqam maynay saare lambar maynay saare xadathana sufyaan lambar maynay saare idimaba qorabo oka marka dheerarkaa waa kaa jarany waa kaa go-an yahay marka waa kaa go-an yahay afar boqol iyo marka qolada xisaabanaysa kan oo kale lambar usaaran lambar u saaran qal xadaanaa axmed ibnu cabdat adabiy lbasriy wacaliy ibnu xujr asacdi wa abu jacfar maxamed ibn lxusein wa huwa ibnu abi xaliima walmacnaa waaxid raggaas isku cadcadfan ee saddexda ah ee mid la yidhaha axmed binu cabda iyo cali bnu xujur iyo abu jacfar saddexdaasba way isla warinayaan macnaha xadiidkay soo socdana macnaha way isku waafaqsan yihiin alfaadda way kula tegi karaane qaaluu waxay dhaheen saddexdaas sheekh xadaanaa ciisa bnu yunus can cumar ibni cabdillaahi mawla kufra qaala xadaanii ibraahim bnu muxamed ayaa ii warramay ibraahim ibnu muxamedkaasna min waladi caliy bn abi aalib cali bn abi aalib caruurtiisii faraciisii wey waladka hadda waxaa laga hadlayaa waa faraciisii awlaadu sulbi maaha awlaadu sulbi maahe waa waladulwalad ninka la yidhaahdo ibraahim bnu muxamed muxamedkaasaa muxamed ibnu caliy bn abi aalib ah oo ninkii la dhihi jiray maxamed ibnuxanafiya ibnuxanafiya hooyadiis addoon mawlaah ayay aheedoo lasoo qafaashay muxamed ibraahim bnu muxamed min waladi caliy bin abi aalib radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ibraahim kaana caliyun cali wuxuu ahaa marka inuu ibraahimu toos awowis cali oo u waad artaa mana soo gaarin marka inqiaac baa ku sugan xadiidka ninkaa ka horeeya sheekhiisa ardaygiisa la yihahdo cumar bin cabdillaahi mawla gufrana isaguna waa daciif labada cillu xadiidku leeyahay sanad ahaan xadiidku waa daciif laakiin alfaadan soo socota axaadiid kale oo saxiixa oo qaar aan soo maray ayay ku wada sugan yihiin intooda badan laakiin sanadkan ma asixin xadaani ibrahim bn mxamed min waladi cali bn abi aalibin qaala kaana caliyu wuxuu aha radi allahu canhu cali bn abi aalib idaa wasafa rasuula lahi sal slam markuu nabiga tilmaamayo qaala wuxuu dhihi jiray cali lam yakun rasuulu llahi nabiga alayh salaam uunan ahayn biawiili mid dheer almumaqati oo la tagsiiyey dherarkiisii mumaqad dawiilu daahibkii weyaan albayin mumaqad oo la tagsiyey oo daahib oo tagay dheerarkiisa ma aheen walaa bilqasiiri mid gaaban almutaradidi oo isku noqnoqdana ma aheen oo moodo jirkiisa in dib laiskugu cabeeyo o laisku celiyey ma aheen mid gaaban kaana wuxuu ahaa nabigu rabcatan mid dhexdhexaada min alqowmi dadka xaggiisa markii dadka uu ku dhex jiro rasuulka alay salaam dhexdhexaad buu ahaa banaanka markaad ka taagan tahay inuu dheer yahaad moodaysay gacanta dheerarku marka u dhawaa lam yakun ma aheen nabiga timihiisa marka laga hadlaayo biljacdi mid jareera ma aheenoo tima adag jareerkii weliba alqaidi timihiisa ay isku noqnoqonayeen walaa bisabti tima bis oo bisqoolley ahoo jilicsanoo dabaysha ay qaadqaadina ah ma ahayn kaana wuxuu ahaa nabigu calayhi salaam jacdan buu ahaa rajilan hadda waxaa lagu soo yidhi lam yakun biljacdi haddana waxaa lagu leeyahay kaana jacdan jucuudadu waa nisbi jucuudada nabiga loo diidayae tima adeega la diidayna waa kee almuqaad aaa midka maaragtay adeegiisa uu isku noqnoqdo wey aad isku galay kaasaa qadad la yidhaahdaa laakiin haddana ma aheen bis ma aheene timihiisa timo taagan oo rajil ah rajil bay ahay rajilku waxa weeyaan bistaa iyo adeegaasi udhexeeyaan timaha adduunkaa buu nabigu alay salaam lahaa kaana jacdan adeeg buu ahaayo adeegiisuna uu yahay rajilan timo dhexdhexaad ahoo duna ayay ahaayeen timaha nabiga sal allah alay wasalam walam yakun ma aheen nabiga sala allah alay wasalam bilmuahami ma ahayn mid buuran ma ahayn muahamka waxaa la yidhahdaa qofka buuran ee weliba buuridiisu qawaarnimo ay u siracsan tahay buuri qawaar ah. ah oo intuu xoog leeyahay oo buuran yahay hilibkiisu haddana ay haraacinayaan oo kala socdaan ma ahayn bilmuaham baadin buu ahaaba mark arki doona lakin baadin mutamasig buu ahaa mutamaasig buu ahaa ee eh, ma ahaen muaham mufalfal kala tagsan ma ahayn walam yakun ma ahayn rasuulka calayhi salaau wasalaam bilmudahami mid buuran ma ahayn buuridaas oo deena calooshiisii iyo xubnihiisii iyo wixiisii o dhan ay mid walbaba gaar iskaga socota ma ahayn walaa bilmukalhamina ma ahayn mid madaxiisa uu wareegsan yahay ma ahayn cafwan wejigiisa mukalham waxaa la dhahaa mudawir wejhi wejigiisa sida kubadda oo kale garaangar saa u wareegsan wejigiisa muunan ahayn rasuulka sal lla ly slam ah, walaa bilmukalhami mukalham eh, iyo asaala isaala isaala iyo ykalhan baa jirta isaaradu waxa weeyaan waa madaxa dhuuban madaxa saa wajiga wajiga sidaa u shuban weey wajiga shuban wejigiisana saa uma shubneen nabiga alayh salaam wareeg oo garaangarana muunan ahayn wuxuu ahaa xoogow tadwiir rawuu lahaa u wareegsanaa xoogow yar furaan ahoo wejiga shubnaanana waa yar shubnaa wareegna waa ahaa isku dhexdarkaasuu ahaa ah, garaangar oo kubadoo duuduubanna ma ahayn weji saa u dhuuban oo shubanna ma wada ahayn rasuulka sala allah alay wasalam riwaayooyinka way isfasirayaan oo arki doonaaye walaa bilmukalami mid weji wareegsana ma ahayn wa kaana fii wejhi samaarti haddana intuu mukalham ma ahayn ku yidhi weji wareegsan ayuu haddana wuxuu ku yidhi wa kaana fii wajhi waxaa ku sugnaa wejigiisa gudihiisa tadwiirun xoogo wareega xoogo wareega wareeg marka ma ahayn afargeyso hoosoo dhan wada wareegsanaya in yarow wareegana waa wareegna waa ka muuqday oo wuxuu diidan yahay in la dhaho wejigii weji dhuubanoo saa iskaga wareegsan dhuuban inuun ahayn haddana maaragtay wareeg oo dhan saa isku haystana muunan ahayn kaana fii wajhi tadwiir xoogow yarwareega ku sugnaa uu yar wareegsanaa laakiin isaalana waa yar lahaa xoogo uu yar shubnaa isku dar labadaasaba isku daray buu ahaa mar walbaba labadaas sifo ee maaragtay middan fog iyo middan gaab labadaasaba isku daray bay ahaay bayna alifraadi watafriid iska dheh abyadu huwa nabiga calayhi salaatu wasalam soo qadaro huwa rasuulku calayhi salaam abyadu mid cas mushrab waxaa laga jeedaa ey xumratan cadiin waxaa ujeedaa guduud guduud la cabsiiyey waa caddaa nabiga alayh salaam cadiinkii amhaqa waan soo maray laysa bilabyadi lamhaqi ayaan soo maray cadiin iska xiifa mun ahayn ee wuxuu ahaa cadiin mushrabun bilxumra guduud la cabsiiyey oo dhiigga dhiiggiisa iyo bidibkiisa guduud baa ka muuqday sala allah alayh ali wasalam midab dhalaanaayo oo nuuri oo iftiini ayuu lahaa adcajulcaynayni indhihiisana nabiga alay slam way madoobaayeen isha bu'deeda ama inankeeda madow buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam adcaju lcaynayni ahdabu lashfaari xirimihiisana way dheedheeraayeen isha xirimaheeda kuwa hoose kuwa dambe kuwa macnaha isha isha ku wareegsan ayaa laga hadlayaa oo ahdaabta hadda kuwaasa laga wadaa ahdabu lashfaari xirimaha nabiga way dheedheeraayeen calayhi salam oo markay dheerdheer yihiin quruxdooday kordhiyaan jaliilu lmashaashi nabiga al waxay lamid tahay waxaan soo maray karadiiskii karadiiskaa soo marray oo kale dakmulkaradiis soo maana soo marin dakmulkaradiis xubnihiisa nabiga alayh salaam lafaha meesha iskaga imaadaan way waaweynaayeen tanna waa untii oo kale jariilmushaashi nabiga calayh salaatu wasalaam xubnihiisa iyo lafihiisa fiidahoodu way waweynaayeen way waweynaayeen walkadadi walkadadi wa jaliilu lkadadi tunkiisana nabiga wuu weynaa alayh salaam tunkiisana waa weynaayo waxaan soo marnay baciidu maa bayna almankibayn garbihiisa way kala fogaayeen marka tunkiisana nabiga alayh salam waasac buu ahaa ha waasac buu ahaa wuu weynaa ajradu huwa nabiga calayh salaam ajradu buu ahaa dadka waxay u qabsamaan ajrad iyo ashcar ajrad iyo ashcar ajradka waa qofkaan timaha lahayn jirkiisa jirkiisa laga hadlaya nabiga alayh salaatu wasalaam calooshoo kale iyo shaashkuma lahayn oo eh, marka taas hadda laga wadaa ajradka yani nabiga alayh salaatu wasalaam ajrad buu ahaa duu masrabatin waxaa laga soo reebay duu masraba timahaas masrabada la yidhaahdo ee luqunta cunaha waaan jeeda xabadka ilaa iyo xudunta intaas oo dhuuban hade dhuuban intaasuu lahaa nabiga alayh salaam inta kale calooshiisa ajrad ah, wuxuu ahaa mid suusuubia ah, suusuubiah oo aan waxba timaa lahayn shatanulkafayni labadiisa sacabya calaa calihiisa rasuulku way adkaayeen walqadamayni gomadihiisa lugahana way adkaayeen waa xaggee xagga lafta iyo quwada iyo xoogga iyo mataanada laakiin marka laga hadlaayo xagga maqaarka iyo jildiga iyo haraga kore maxaan soo sheegnay maa masastu dibaajan walaa xariiran alyan min kafi rasul ilah sal slam wax ka jilicsanaa ma lahayn sala allah alay ali wasalam idaa mashaa hadduu nabigu socdo taqallaca waa goyn jiray lugta taqallaca waa fujin jiray taqallaca waxaa weeyaan socodka markaad ka soconayso ood lugta aad aad maaratay aad la boodo wey la boodo lugaha dhulka kumuu jiidi jirin qirif qirif qirif lugaha laguma jiido sala allah alay wasalam wuxuu ahaa lugta waa goyn jiray xoog si quwo ah oo xoog ayuu gacan lugta ula kici jiray sala allah alay wasalam taqallaca waa goyn jirayoo kaanamaa waxaad moodaa nabigu yanxatu inuu hoobani fii sababin meel hoobad ah inuu meel hoobada ku socdo ayaad moodaa nabiga socodkiisa sala allah alay wasalam waida iltafata hadduu wax milisan rabo oo fiirin rabo iltafata waa fiirin jiray macana sagoo idil hadduu nabiga alay slam wax gadaal ka jiro uu fiirin rabaa laga hadlaya midigtaada oo kale iltifaaq iyo mulaaxada waa sahlan tahay bidixna sidoo kale laakiin isagoo gadaal inuu fiiriyo raba luqunta keliya nabiga saama soo fiirin jirin ee waa soo wareejin jire si quman buu uqaabili jiray sala allahu alay waali wasalam gaardaymoodka oo luqunta keliya saa loo leexinayo ma aqoonin rasuulka sala allah alay wasalam laakiin haddii midigta oo kala tahay waa waa milicsi dhibmale bidixoo kale taas lama diidana ee waxaa laga loo diidaya waa laga reebay waxaa weeye ay laleeyahay kuma sifaysnayn gadaal wax ka jira iltifaat oo luqunta keliya saa la dhaha ma aheene waa iswareejin jiray markaasu si fiican uqaabili jiray sala allahu aleyh waalih wasalam nacam ida iltafata markuu milicsan rabo gadaashiisa oo kale iltafata macan isagoo idilbaa wada fiirin jira oo wada qaabili jiray ma bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaa ahayd khaatamun khaatam khaatamu nubuwa nabinimada shaabadeedii ayaa labada garab nabiga alay slam dhexdooda kaga taalay sala allah alay ali wasalam bayniyadaasna ma aha taxdiid e waa taqriib shaabadda nabiga alayh salaam garabka bidixda xaggiisii soo jirtay shaabad nubuwada iyo rasuulnimada nabiga alayh salam iyo inuu yahay khaatim lambiya ambiyada midka lagu khatimay tusaysa kutubtii hore xataa lagu sheegay ayuu ku lahaa garabka bidixda xaggaysa labada garab dhexdood oo bidixda xiga halkaasu kagaiyo kaga taalay sala allah alay wasalam tilmaamaheeda intaasoo riwaaya soo aroortay waxaa soo aroortay cad hiliba waxaa soo aroortay inay kuskuusnaayeen oo aad moodo e, qoolleyda e, ukunteeda zirulxajala soo aroortay waxaa soo aroortay jumcan fara la aruuriyo sidaasoo kale markuu qofku qaadir rabo oo kale farihiisa usaa dhahoo kale saas oo kalea marka cad hiliboo laakiin e, leh barbarale baraleh sida maaragtay waxa la yidhaahdo baxdintana ma ahe waxaan oo kuuskuusan kuuskuusanee qanjir kuskuusan oo kalea ayay ahaayeen saasay ahaayeen ayib khaatamtaa marka waxay ahayd calaamo lagu garanayo inuu yahay khaatimu nabiyiin sala allah alay wasalam ilahi qur'aanka uu sheegay wa khaatim nabiyiin nabiyasha kii lagu khatimay buu ahaa halkaasay kaga taalay oo ummadihii hore ee dayaanada diimaha hore haystay markay rabaan inay ogaadaan khaatimlambiya nabigii inuu yahay isaga gadaal intay ka istaagaan oo fiiriyaan bay ogaan jir arki jireen oo bay kusoo islaami jireen salmaan baa arki doona alfarisi radia allahu canhu oo kusoo islaamay wa huwa nabiguna saad og tahay khaatamu nabiyiin nabiyaasha kii lagu khatamay weeye ajwad nnaasi nabiga calayh salaam wuxuu ahaa huwa nabigu ajwad nnaasi dadka midka ugu deeq badan buu ahaa sadran agga xabadka xagga xabadka iyo sadriga ajwad nnaas buu ahaa hadday noqoto karamka sakaha deeqda muxuuaha raxmadda iyo jileeca qalbigiisa nabiga calayh salaam wuxuu ahaa qalbi khayr iyo wanaag iyo karam laga buuxiyey buu ahaa ajwad nnaas xagga hadda waa sifo sifa isku bedeshay ahaan ay isku bedeshay wa asdaqu nnaas dadka ka ugu run badan buu ahaa nabigu lahjatan hadalka halla hadla haddii la yidhahdaan asdaqu naas buu ahaa xataa curifa min fii qowmihi calayh salaatu wasalaam waxaa lagu gartay qabla albictha bisaadiq alamiin intaa la soo saaray nabiga alayh salaam qabla albictha waxaa lagu yaqaanay assaadiq alamiin kii runta badnaa ee aaminka ahaa xataa cadowga iyo gaalada wax ku ammaanaysan jiray rasuulka sala allahu alayh waali wasalam marka asdaqu naasi lahja wa alyanuhum wa huwa alyanuhum ka ugu jiicsan buu ahaa dadka carikatan agga dabeecada arikada waa dabeecada wey ikhlaaqda ugu dabeecad jiicsan buu ahaa fabimaa raxmatin min allahi linta lahum waa ka ilaah yidhi walow kunta fadlan qaliila qalbi lam fadluu min xawlik wa akramuhum ka ogu ugu wanaagsan buu ahaa cishratan xagga suxbada macaamilka iyo saaxiibidda qofkay wada saaxiibaan oy wasta socdaan oo rufaqo noqdaan aad iyo aad buu u jeclaan jiray man ra'aahu haddana ninkii nabiga arka badihatan si kada ah haaba waa ka hebaysan jiray ninkii uu nabiga bur soo dhaho oo arka marka u horeysaba waa isku yar nixi jira waa haybaa saareed nabiga hayba wejigiisa iyo muuqaalkiisa sala allahu aleh wasalam qofka u horeeya waa ka haybaysan jiray waman khaalatahu qofkii dheehase macrifatan barasho ku dheeha oo ay wax isla qabtaan oo wax wada gataan oo safar isla aadaan oo wada socdaan axabahu wuu jeclaan jiray qofkii nabiga hoos u gala wuu jeclaan jiray macaamkiisa iyo dabeicadiisa iyo hadalkiisa iyo waxaa maarata sifaad ee wanaagsan nabiga ku idil yaquulu wuxuu leeyahay dhihi jiray naacitu qofka nabiga tilmaamaya wuxuu dhihi jiray naacitu ninka sifeeya lamaa ra arkin qablahu hortiisa nabiga walaa bacdahu gadaashiis milahu asagoo kale weligay ma arkin xadiidkan sanad ahaan waa xadiid daciifa oo laba cilo nin la yidhaahdo cumar ibn cabdillaahi sanadka ku jira mawla kafra oo daciifa iyo ibraahim ibn maxamed waan soo sheegnay oo cali bin abi aalib awow ahaa oo asagana aan soo gaadhin labadaa ciluu leeyahay lakiin xadiidka intii alfaadiisa badan waxaan ku mari doonaa ama kusoo maray qaar axaadiis saxiixa qaala abu ciisa abu ciisa tirmidi waa musanifka kitaabka iska leh imaam tirmidi weeyaane wuxuu leehay samictu waxaan maqlay aba jacfarin moxamed ibn xusein ahaa yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay alasmaciyu asmaci baan maqlay cabdullaahi ibnu qurayb albahili cabdulmalik ibnu qurayb albahili lugawi ninkaa isaga ah, nin qiimo badana xagga luqadana ku aad marjac buu ahaa masdar fi lua marjac fi lua ahaa ayaa ku tafsiiraya alfaadda qariibkeed buu ku fasiraya yaquulu asagoo alahan maqlay fi tafsiiri sifati nabiy nabiga tilmaantiisa alayh salaam markuu fasirayey almuqaad baan soo maray nabiga may ahaen biawiili lmuqaadi muqadadkaasu ku fasiraya adaahibu mid tagay dhuulan dheer dheerarkiisa uu tegay may ahaen wa qaala wuxuu yidhi samictu acraabiyan markaasuu deena dee luqada xaggee marjac u ahaa luqada waxaa marjac u ahaa eh, baadiyaha iyo acraabta iyo reer baadiyaha marka wuxuu daliishanayaa acraabtii hadalkoodii asmaci wuxuu leeyahy samictu waxaan maqlay acraabiyan reer baadiya oo yaquulu le fii kalaami hadal uu hadlaayey tamaqad tamaqada qof buu ka sheekanaya tamaqada waa isla jiiday oo waa isla kala jiiday fii mushaabatihi leebkiisii leebkiisii buu isla kala jiiday ey maddaha waa taagay maddan shadiidan taagitaan oo daran ayuu taagay marka soo ma aragtid uma marka aadaahibu duulan aad u dheeraadoo kala jiidan kala jiidan halkaasuu ka wadaa waxay dhaheen wuxuu leeyahay tamaqada waa iskala jiiday fii mushaabatihi mushaabada leebka hadda loola jeedaaye ey maddaha waxaa la taagina waa qaansada xarigeeda maddaha waa jiray maddan shadiidan wlmutaradid walaa bilqasiri mutaradidi soomaa soo marin mutaradid waxaa daakhilu bacduhu fii bacdin qofka isaga qaarkii qaarka kala galay isgalay saa isku galay qisaran gaabni darteed oo markuu gaaban yahay inuu saa isku noqnoqday baad moodaysaa wa ama alqadad qadadkuna xagga timaha fa shadiid ljucuuda waa jareernimada adag ee daran baa la yidhahdaa timahu aad u adag warajilu nabiga rajil buu ahaa baa lagu yidhi timihiisu alladii rajul ma dhese rajil baadihi alladii waa midka fii shacarihi tintiisa xujuuna xogow laabitaan ay ku sugan tahay ay tahannin tahannin qaliil xogow soo laabid yar ayaa timihiisa ku sugan mustarsil oo sabdi ahoo bisa maaheene xoogow timihiisa tima dunahoo fiidas awsa yarlaamanaya ay ahaayeen tafanni yani min athunya oo wax soo laabta wa ama almudaham nabiga ma aheen mudaham falbaadiru waa midka badanka weyn alkaiirulaxmi hilibka badan hilib badanna waa leeyahay badan ahaanna marka horeba qawaar lafa waaweyn midkaa mu ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam mana hilib badnayn lafa ahaana mid qawaarahoo iska tegay ma ahayn mukalhamna nabiga ma ahayn baa lagu yidhi xagga wejigiisa almudawar lwajhi midka wejigiisa uu wareegsan yahaa mukalham la dhahaa waa kuu fasiraya wlmushrab alladii waa midka fii bayaadihi cadidiisu xumratun guduud ay ku dhex jirta mushrab la yidhahda la cabsiiyey waladcaj adcaju lcaynayn buu ahaa ashadiidu midkay daran tahay sawaad lcayni isha madooweeda iyo buudeeda caddeed walahdab nabiga calayh salaam eh, eh, ahdab eh, xirimihiisa dhadheera alطawiil ashfaar ximrimaha dhaadheer ayaa loola jeedaa walkadad nabiga alayh salaam kadadkiisaa weynaa mujtamacu lkatifayni labada garab meeshay iskugu imaadaan baa loo jeedaa wahuwa alkaahilu waa tunka eh tunkiisa saas u ballaadhnaa wlmasraba masruba masrubaduna huwa shacru waa timo addaqiiqu oo dhuuban alladii timahaasoo kaanahu aad moodo qadiibun laan min asadri laga bilaabo xabadka ila sura xudunta intaasayna saas u dheeryihiin timo dhuuban ood laan moodo oo laga bilaabo xabadka ilaa xudunta gaadha timahaasuu nabiga lahaa sala allahu alayh ali wasalam washatin shatin lkafayni walqadam sooma soo marin shatin waxaa la yidhahdaa alqaliid lasaabici farihiisa min alkafayni xagga sacabaha way yar adkaayeen walqadamayni gomaduhuna way adkaayeen oo xagga lafaha iyo xoogga iyo quwada laga hadlayaa ee maqaarka maaha iyo haragga wtaqalucu idaa mashaa taqalaca nabiga alay salaam taqalacu maxaa la dhahaa an yamshiya inuu socdo biquwatin xoog lugta markuu dhufara qaadayo xoog buu u dhufan jiraa loo jeedaa ee muuna lugahan u ku jiidi jirin wsababu kaanamaa yanxadiru fi sabab inti weye alxuduuru sababku waa alxuduuru hoobad yuqaalu waxaaba la dhahaa inxadarnaa waan hoobanay fii sabuubin meel hoobad ah wa sababin meel hoobad ah wa qawluhu hadalkii uu yidhi jaliilu lmushaash nabiga calayh salaam mushaashkiisaa weynaa yuriidu wuxuu ujeedaa ru'uusa almanaakibi garbaha iyo lafaha madaxooda loola jeedaa bakmulkalaadiis oo kale wey waa isku mid waalcishratu xasanulcishra nabiga calayh salaam cishradii markii laga hadlaayey wa akramuhum cishratan baa layidhi cishradu asuxba waa saaxiibnimada waalcashiiru cashiirku asaaxib saaxiibka baa la yidhaahdaa nacam waalbadihatu labi'sa almawla walabisa alcashiir waa kaayadaheed cashiir asaaxib wlbadihatu badihadu almufaaja'a kadada la dhahaa qof hadduu burku usoo dhaho mufaaja baa la yidhahda marka haddaad nabiga alay slam kusoo baxdo meel gaaban waa la isku wernaxaayey markaad hoos usii gashana qosalkiisa iyo bashaashnimadiisa iyo mucaamaladiisa fiican waaba la jeclaanba yuqaalu waxaa la dhahaa badahtuhu waan ku kadiyey biamrin amar baan ku kadiyey ay faaja'tuhu waan ku kadiyey baa la yihahdaa marka badaa bimanaa faajaa unbaa loola jeedaa albadiha almufaajaa qala muنifu raximah llahu taala xadaana sufyaan ibnu wakiic qaala xadaana jumaac ibnu cumayr ibn cabdiraxmaan alcijliyi imlaan calayna waa noo yeeriyey min kitaabihi buu nooga yeeriyey qaala ahbaranii rajulu nin baa iu warramay majhuul wey xadiidka markaa sanadkaas waxbaa lagaga sheegay rajulu nin ayaa noo warramay min bani taym reer bani taym ah min waladi abi haala min rajulin bani taym o min waladi abi haala odaygii abi haala la dhihi jiray faraciisa ah abi haala kee ahaa zawji khadiija khadiijo binti khuweylid zawjadii nabiga calayhi salaam ninkii nabiga uga horreeyey baa la dhihi jiray abihaala la dhihi jiray abihaala la dhihi jiray ninkii nabiga uga horreeyey calayhi salaam carruur bay u dhashay zawji khadiija khadiijo ninkeedii hore yuknaa waxaa kunyadiisa la dhihi jiray yuknaa waxaa loogu kunyeeyaa rajulkaas ninkaa bani taymka ah ee awlaaddii abihaalaa <clears throat> kunyadiisa abaa cabdilaahi baa la dhahaa can ibnin wiil buu ka wariyey liabihalata abi haala ninka la yidhaahdo wiiluu dhalay oo magaciisa kuu soo socda hindo la yidhaahdo ayuu ka wariyey abi haalahaasna can ilxasan binu cali buu ka wariyey marka abi haalahan iyo xasan maxay isku yihiin abi haalahana abti ah abi haala iyo waxaa walaalala faatima walaala faatima bint rasuul waa walaalo labadoodaba khadiijaa dhashay marka xagga aabbahay ku kala tegsan yihiin faatima waa ina rasuul sal ly slam ninka la yidhaahdo hindana waa ina abihaala wey abihaala dhalay marka xasan binu cali marka abti buu yahay ninkaabti baa loo yahay oo hindaabta u ah waa ka dhihi doona qaala wuxuu yidhi xasan sa'altu waxaan weydiiyey khaali abtigay hinda binu abi haale ahaa ayaan abtigay hinda binu abi haale yaan su'aalay oo hooyadii faadima walaalahay xagga hooyada wa kaana wuxuu ahaa wasaafan nin tilmaan badan buu ahaa tilmaan dheer buu ahaa wasaaf waxaa la yidhahdaa dadka isha dheer tilmaanta dheer oo qofkay mar arkaan waaba koobiyeynayaan tilmaantiisa hal mar buu ku siinaya dadna waxaa laga yaabaa sanad laba sana inaad la joogto wtar hebel bal ii tilmaam uu tilmaam fiican ku siin waayo taasaa lagu fasiraa wasaaf buu ahaa mid tilmaam badan buu ahaa tilmaanta aada ugu dheereeya waxaan weydiiyey can xilyati nabiyi nabiga tilmaantiisii baan weydiiyey calayh salaam waxaan adaa tilmaanta ku dheereeye bal nabiga ii tilmaam ogow hadda xasan nabiga waa soo gaaray awowiis maxamed sala allah alay slam rasuulullahi waa soo gaaray laakiin isagoo yar yariin buu kusoo gaaray wuxuu rabaa inuu tilmaan intii ka badan intuu ka xasuusto ka badan inuu heluu rabaa nin kaleoo tilmaamaha aad u yaqaana yuu weydiiyey can xilyati nabiy nabiga tilmaantiisa alayh salaam wuxuu leeyahay xasan wa ana anigu ashtahi waxaan jeclahay an yasifa lii inuu ii tilmaamo minhaa tilmaamihii nabiga shayan wax inuu iga sheegaan rabaa shayga oo atacallaqu bi aan ku dhego shay cilmi iyo macrifo iyo aqoon aan ugu dhego oo tilmaamihii nabiga ku saabsan inuu ii sheegaan jeclahay faqaala waa bilaabay marka hindad bin abi hala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabiga wuxuu ahaa haddaad tidhi tilmaantiisa ii sheeg fakhman buu ahaa nabiga alayh salaam fakhman yani cadiim <clears throat> xagga abuurkiisa iyo xagga dhismadiisa iyo boodhinkiisa iyo agga xubnihiisa islitiraanta iyo tawaasunka fahmi bu ahaa nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, xubnihiisa xubnin kastaba meesheeda ayay maaratay awday mufahaman buu ahaa haddana mid mucadam ah fii suduuri asxaabihi asxaabtiisa iyo dadka arka ee yaqaanaba aad bay u weynayn jireen nabiga alayh salaam isagana wuxuu ahaa mucadam cadiim buu ahaa cadiim mucadamna waa ahaa dad kale weynayn jireen yatalaalau wajhu wejigiisa nabigu waa ifi jiray talaalu alqamari dayaxa siduu u ifoo kale laylat albedri afariy tobnaadka dayax afariy tobnaada habeenka afariy tobanka uu yahay bu dayuxu dhammaystiran yahay nuurkiisa iyo saasoo kale wejigiisa u nuuri jiray sala allah alay wasalam waaba ka qurux badnaaba adwala wuu ka dheeraa wuu ka dheeraa nabigu min almarbuuc xagga dheerarka dhexdhexaadka midka dhexdhexaadka waa ka dheeraa soo maartid marka nabiga calayh salaam laysa biawiililbaa'ini baa la diiday dheerar buu haddana xagga dheerarku xigay adwala waa ka dheeraa min almarbuuci dhexdhexaadka xaggiisa ama qofka dhexdhexaadka ah waa ka yar dheeraa wa aksara waa ka gaabnaa min almushadabi qofka tegay dheerarkiisa uu tegey qofka dheerarkiisa uu tegay ee muxuuha dawiil ulbaayinka ah cafwan mushadabka hadda waa mutaradidkii wey oo kaas hore kasoo horjeedaln wa aksar waa ka gaab sax wey sax wey waa qumana wa aksara waa ka yar waa ka yar gaabnaa waa ka gaabnaa min almushadabi dheerarka xadaafka ah. dheerarka xadaafkaana waa ka gaabnaa marbuucna waa ka yar dheeraa xagga dheerarku xigay wey dheerarkiisa laakiin mid mushadad ah ma ahayn cadiima alhaamahu kaana wuxuu ahaa usoo qadaroo kaana wuxuu nabigu ahaa calayh salaam cadiima alhaama madaxiisa iyo madaxiisa way weyneen nabiga alay slam cadiimuraasi baan soo marray waa qurux iyo ammaan wey rajil ashacri timihiisuna dun bay ahaayeen nabiga alay salaam jacdina ma ahayn qallafsana isku dhadhegan sabdi jilicsanna may ahayn rajil buu ahaa id hadday kala bixi karto oy sheexaysmi karto caqiiqatuhu nabiga calayh salaam timihiisu hadday sheexaysmi karaan faraqaha waa sheexayn jiray wa ilaa haddayna timihiisu gaari karin inay sheexaysmaan falaa ma sheexayn jirin yujaawizu shacruhu timihiisu waxay gudbi jireen shaxmata udunayhi labadiisa dhagood carjawdooda iyo fiidooda idaa huwa markuu nabigu wafarahu timaha sii daayo markuu nabiga timaha sii daayo calayh salaam dhagaha fiidooda gaari jireen oo gudbi jireen haddii marka sheexe ay gaadhana waa sheexayn jiray haddiina sheexismi karina waa iska dhaafi jiray azhar allawni wa kaana nabigu wuxuu ahaa azhar allawni mid midabkiisa uu quruxsan yahay azhar waa midabka madowna aan ahayn caddina aan ahayn baa azhar la yidhahdaa midab quruxsan wey waasica aljabiini nabiga calayh salaatu wasalaam wejigiisuna waasac buu ahaa jabiil labada dhinac ee hooradana waana yidhahdaaye azaja alxawaajibi sunnadiisana way dheeraayeen azaj alxawaajib meesha waxaa jirtaa xirimo waa kuwan isha saaran wey korka kore kuwa ka saarana maxaa la dhahaa kuwan kor ka saaran ya ya hatan iidana iido iido dadka qaar waxay dhahayaan sunooyin sunooyin ayay dhahaan meel ka keen ma aqano waayahay waa tahantay waa timahaas ka isha ka koreeya wey kuwa isha ka koreeya waxaa la dhahaa yaa loola jeedaa kuwaas baa loola jeedaa xawaajib baa la dhahaa aha idan malqaniyaatu barazna yawman zajna alxawaajib walcuyuura marka azaja alxawaajibi xirribihiisu nabiga way dheeraayeen kuwan hadda laga hadlaya gabayga aajib way qori jireen marka nabiga oman baanen timihiisa nabiga alayh salam way iska qoraayeen way dheeraayeen timahaasi koreeye xirrimaha ka koreeya way dheeraayeen saasay u dheeraayeen sawaabiqa kuwa waafir ah oo waasaxay ahaayeen fii kayri qarnin qarninse xiriir la-aan dheerarkaas ma aheen dheerar isku darmaday oo middaa iyo timahaas kuwa iyo kuwan kale muqtarin xiriira maynan ahayn way dheereed mid walba oo meesha intay ka bilaabatay halkaa kala gaaraysay laakiin ayagu labada meesha u dhaxaysa sanka ku toosan isma gaaraynin oo timuhu isma soo gaari jirin oo ooyo foolxumo sawaabiqa waasac bay ahaayeen fii kayri qarnin ayagoon xiriirin ayagoon xiriirin oon isku dheganayn timihii isma soo gaari jirin isku dhegid iska dhaafe baynahumaa labada timood ee xawaajibta dhexdooda cirqun xidid baa ahaa xididkaasoo yudiruhu uu dararin xidid uu dararin dararka ma taqaana neefka markuu godlado xidid oo uu godlini alqadabu cadhadaa gudlin jirtay xidid caradu ay gudliso ayaa ku yaalay nabiga caleyh salaatu wasalaam labadiisa labadiisa sunno dhexdooda yani halkaas timahaas iyo timaha dhexdooda way iska banaanaayeen timaha iskuma dheganeen halkaa xidid baa marka ku yaalay markuu nabiga cadhooda calayh salaam soo booda soo booda oo dhiiggii baa soo buuxsamaaya oo wuu darari oo markaasay deen sa usoo kacaya halkaa nabiga caleyh salaatu wasalaam u udhexaysa labadiisa timo baynahumaa dhexdooda waxaa xawaajibtaasi waxaa u dhexday cirqun xidid xididkaasoo yudiruhu uu dararini alqadabu cadhada dararin jirtay aqnaa huwa nabigu calayh salaam aqna alcirniini sankiisa kuwuu dheer yahay buu ahaa sanqaroorka iyo sankiisa wuu dheeraa nabiga alayh salam cirniinka waa sanka lahu nabiga wuxuu lahaa nuuru nuur nabiga waad u celin kartaa sanka laftirkiisa waad u celin kartaayo lahu sankaa nabiga nuuru nuur kor noqda markaasuu yaxsabuhu wuxuu u malayn man lam yata'amalhu qofkaan u fiirsanin ashama inuusan fiiqan yahin qofkaan u fiirsanin sanqaroor quruxsan oo iswatuu lahaa nabiga alay slam nuur iyo iftiin baana ka muuqday iftiinkaasaa qofka intuu saa ufiirsa qofkaan u fiirsanin wuxuu moodi sankiiba saa u taagan buu moodi saa inuu taagan yahay buu moodaya oo kor u yar kacsan yahay qasabadaa kore inay kor kasan tahay fiidara saa u kacsan tahay yuu u malayn mana ahee waa waxay ahayd mi iswatow ahaa aqna alcirniini sanqaroorkiisaa dheeraa lahu nuuru nuur buuna lahaa yacluuhu ka kor noqda nabiga alay slam sankiis yaxsabu wuxuu u malaynaya man yata'amalhu qofkaan u fiirsanin ashama mid sanfiiqan kaalixyati kaana nabigu wuxuu ahaa kaalixya mid garhkiisa uu wen yahay hadda garhkaasi ma macnaheedu dheerar hadda lagama hadlayo kafaafada waa xagga cubnida wuu cubnaa wuu cubnaa garhka nabiga alayh salaatu wasalaam oo dadka u aragtay dee garhkooda qaar waa yar muhalhal oo oo laga arkayo lafta laga arkayo bu ahaa garhkiisa nabiga alay slam wuu cubnaa sala allah alay waali wasalam oo duul lagama hadlayo sahlulkhadayni buu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam <clears throat> ah, khadaynkiisa iyo dhafoorihiisa rasuulka calayh salaatu wasalaam way way way shubnaayeen way shubnaayeen labadiisa khad iyo dhafoorada kooda saa u taagtaagan ma lahayn saa u shuban oo israacsan bay ahaayeen sahl alkhadayn ayuu ahaa koodadka nabiga labadiisa kood daliica alfami afkiisuna waasac buu ahaa af yar muunan ahayn rasuulka alay slam afka waasaca waxay dhahaan fasaaxada ayaa ku badan bay daliic lfami afkiisa waasama waa nabigu alay salaam muflaj asnaani ilkihiisuna way feerfeeraayeen oo ilkihiisa nabiga alay slam iskuma dheganeene xoogaba udhexaysa masaafaha ilkaha gaar ahaan labada fool dhexdooda fanax buu ku lahaa rasuulka sala allahu alayh ali wasalam daqiiqa almasrubati masruubadiisa iyo timaha xaadahe caloosha ka baxa daqiiqi dhuuban bay ahaayeen oo wax muntashiroo kala faafsan may aheene way dhuubneed kaana cunuqahu luqunta nabiga alayh salam waxaad ma jirtay jiidu dumyatin baashaa sawirka ah luqunteed baad moodi jirtay jiidu dumya sawir luquntii baad moodi jirtay fii safaa'i lfidati fidada iftiinkeeda iyo saafinimadeeda ku dhex jirta dumyo waxaa la yidhaahdaa maroodiga lafihiisa lafaha maroodiga intii la xardho intii la qoro la qoro la dhuudhuubo wax laga sameeyo laga sameeyo yaa jiri jiray taasuu markaa kugu shabahayaa xagga dhuubnida iyo xagga safaha jazaaka allah khayr jiidu dumyatin luquntiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd jiidu dumya kaana cunuqahu luquntiisa waxaad moodi jirtay jiidu dumyatin sawirka luquntiisa dumyada la yidhaahdo imroodiga iyo waxa laga sameeyo fi safaa'i lfidati fidada iftiinkeeda xagga midabka marka laga hadlayo dhalaalkana fii safaa'i lala qabo midabkaas buu lahaa xagga iftiinka marka dumyadaas iftiinkeeda aad moodaysa fida oo kale luquntiisa saasay ahayd luqun maaragtay baxsan oo quruxsan oo dhalaali ayuu lahaa loo wadaa muctadil alkhalqi isku soo aruuriyo abuurkiisa nabigu alayh salaam muctadil buu ahaa muctadil abuurkiisa nabiga alayh salaam wax kala dhandheeraah kala koreeya kala buuranoo kala koreeya kala godada ma lahayne muctadil dhexdhexaad siman ayuu ahaa nabiga alayh salaatu wasalaam baadirun huwa nabigu baadirun buu ahaa mid jir leh mutamaasikun haddana jirkiisa uu ishaysto waxaan soo marray nabiga ma ahayn mudahan mid hirib badan oo buuran muunan ahayn waan soo maray haddana maaha macnaheedu naxiif dhuuban oo lafa ama aheene jirkiisa waa buuxay rasuulka calayh salaatu wasalaam mutamaasik buu ahaayo jirkiisa waa isku dheganaa hiribkiisa iyo jirkiisa waa isbuuxiyeenoo wuxuu ahaa xoog ishaystu ahaa ishaysta sal allahu alayh ali wasalam wuu kuusii tilmaamayaa xooggiisa nabiga alayh salaam inuu dhandheero lahayn wuxuu ku leeyahay sawaau lbanu sawaan waxaa sinaa albadnu calooshiisii iyo wasadru xabadkiisa way saas u sinaayeen xabadka nabiga alayh salaam iyo calooshiisa way wada shubnaayeen xabadkana saa uma taagneyn oon qof hilatala ma ahayn waxba soo taaga calooshana ma soo taagneyn oo calool iyo ma lahayn rasuulka alayh salaam labadoodaba saas u sinaayeen bu ku leey sawaaru lbatni calooshii wasadri xabadka cariidu sadri xabadkiisuna waasax bay ahaayeen nabiga alayh salaam waxaan soomaama baciidu maa bayna mankibeyn garbaha kadib baan soo marray oo tunka ah xagga sadriga iyo xabadkuna cariid buu ahaa waasax buu ahaa baciidun waxaa kala fogaa maa bayna almankibayni labada garab inta udhaxaysa dakhmulkaraadiisi waa soo maray xubnaha iyo meesha kala baxaa lafaha ayaa weynaa anwarun waxaa nuuri jiray anwarulmutajaradu anwar huwa nabigu anwaru lmutajaradu alcudwu lmutajarid cudwa meesha lagu xadfo anwaru midkuu nuura buu ahaa alcudwu xubintii baa nuuri jirtay almutajarad ee tima iyo waxba aan lahayn ee laga dhartiray ah. ee suusuubida ama xubinta markaa mara aan saareen way nuuri jirtay nabiga sal allahu alay ali wasalam anwaru huwa anwaru lmutajarad meesha mutajaradka ehe la dhar tiray ama timo aan lahayn tii ay nuurtu ahaa wuu nuuri jiray sal l slam mawsuulun waxaa xidhiiray maa bayna allabati dhuunta laga bilaabo wasurati iyo xudunta laga gaaro bishacrin timo ayaa xidhiiray oo saa u maarta isku daba timahaasoo yajrii qulqulaayo oo isdaba socda kal sida jeexdin oo kale caariyi tadyayni labadiisa naasna nabiga calayh salaam waxba tima maleheeno way qaawanaayeen naasihiisa naasaha qaar waa aragto tima iyo waxbaa shaash iyo waxbay timaha qaar ay naasaha qaar nabiga timihiisa calayh salaam suusuubi aan waxba lahayn bay ahaayeen wa batni wacaaliyi lbatni caleeshiisuna nabiga calayh salaam waxay ahayd suusuubi bay ahayd tima malahayn mimaa siwaa dalika intaa lagu soo sheegay waxaan ka ahayn maxaa lagu soo sheegay masrabadii baa lagu soo sheegay suradii almasruba intaa yaree liilanka ee xabadka ilaa iyo gaara xudunta intaa waxaan ka ahayn calooshiisi iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam naasihiisi iyo tima ma lahayn xaggee kaloo tima lahayd wuxuu ku leeyahy ashcaru diraacayni dhudhumihiisa nabiga alay slam xoogoo timay lahaayeen walminkibeyn iyo garbihiisa wa caali sadri iyo xabadka dhanka kore xagga dhuunta iyo xaggaasa xoogoo timuu ku lahaa laakiin sadrigan hoose iyo calooshan iyo intaasi waxaan liilankaa ka ahaynoo tima ah ma lahayn sala allahu alayh waaalih wasalam dawiilu zandayni labadiisa kal way dheeraayeen nabiga alayh salaam zamdaynku waa waa diraaca ama dhundhunka yaa wuxuu leeyahay laba kal buu leeyahay waa laba lafood oo saas ku garab socota laba lafood oo saas ku garab socota wey marka nabiga alayh salam lafihiisaasi zamdaynka la yidhaahdo kuwa gaagaaban oo qalqalloocamay ahayne way dheeraayeen wayna fidsanaayeen dawiil azindayn raxbu raaxati sacabihiisu nabigu waasac bay ahaayeen way fidsanaayeen waasac bay ahayen caliiliyan oo meeran ahayn shathnulkafayni saxaabihiisu haddana way adkaayeen xagga lafaha iyo quwada walqadamaniyo gomadihiisa waan soo maray saa'ilul atraafi xubnihiisa nabiga way dheedheeraayeen faraha iyo way dhaydheeraayeen wayna fidsanaayeen oo dad waxaa arkaysa farahooda saa qalqalloocaan isaga rasuulka farihiisa way fidsanaayeen wayna dheeraayeen aw qaala shaa'ilul atraafi waa isku mide farihiisa kuwa ay dheerdheer yihiin ba fidsan yihiin khumsaanul akhmasayni labadiisa rays ma gaadho nabiga calayhi salaam kuwa ay yar yihiin buu ahaa yani fumsaanka hadda waxaa laga wadaa yani nooc masxiga ku sugnaa god maynan sii ahayn sida dadka oo kale dadka kale oo kale god maynan ahayn raiiska magaadho waxaa la lugtaada markaad kalaha iska siibto meel bacaada aad ku istaagto lugtii oo idin bacaadki carradii ma wada gaarayaan meel baa iska qalaalan halkaa lugta meesha qalaalan baa waxaa la akhmus baa la dhahaa nabiga alay salam marka inaga sida godka ay yihiin isagu maynan ahayne xoogow masxiga ku sugnaa waa isku dhawaayeen khumsaani lakhmasayni labadiisa rays magaalana way yar fidsanaayeen masiixulqadamayni nabiga labadiisa gomadoodna suusuubi bay ahay way salaxnaayeen masxirada salax baa laga wadaa masiixulqadamayni gomadaha nabiga lugta gomadeeda iyo xidhibteeda waxaa tidhaahdaba xidhbihiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam way salaxnaayeen wax godad ah shuquuq iyo inkhifaad meelo dulduleeshi iyo ma lahayn wuu kuu sii wuxuu ku leeyahay yanbuu canhumaa waxaa ka boodi jiray oo ka dareeri jiray almaw biyaha markuu biyaha ku dhaqaayo markaaba biyihii o dhan way ka dareerayaan dadka marka qaar waxaa arkaysaa de meesha god ay tahay biyihii ay ku haraayaan ama waxaa waye safan waxbuu leeyahayoo biyaaba geli waxaa rasuulka maahayn sala allah alay ali wasalam gomadihiisa rasuulka calayh salaam mamsuux way masaxnaayeenoo way suusuubiba salaaxnaayeen yanbuu canhumaa waxaa ka tegaayo ka boodaaye almaau biyaha biyaha markaaba way ka tegayan ka boodayaan idaa zaala manaa mashaawi idaa zaalada idaa zaala nabigu markuu soconaayo zaala waa socon jiray qalcan dhufasho lugta waa dhufan jiray markuu soconayo wakaa soo maray riwaayadii kale taqalaca idaa zaala ay idaa masha markuu socdo oo lugta uu rabo inuu zuuliyo meesha ka qaado o meel kala dhigo zaala waa qaadi jiray qalcan xaalay tahay mid la fujiyey ayay ahayd lugta dhulkuma jiidi jirin xoog buu lugtiis u qaadi jiray yakhduu nabigu waa tallaabsan jiray oo waa socon jiray takafiyan hoobad wayamshi waa socon jiray haddana xagga socodka markaad fiiriiso hawnan si degan sida cibaaduraxmaan cibaad ramaan aladiina cala ardi hawna si degan buu nabigu u socon jiray maca dalika waxaa loo malaynaya dadka la socda socodkiisa way gaari waayi jireen wayamshi waa socon jiray nabigu hawnan si degan oon takalluf iyo neefdhow iyo hiraahir iyo orod midna aan lahayn dariicu lmishyati hay socodkiisa iyo tallaabadiisu waasax bay aheyd markuu lugta meesha ka qaada halkaasuu dhigaya rasuulka alayh salaam lugihiisa luga gaaban oo yaan isku dhadhow may ahayn socodkiisa ee wuxuu ahaa dariicu lmishya socodkiisa iyo hayada ada u tallaabsado waasac bay aheed oo halkaasu lugta dhigi tan kalena halkaasuu dhigi tan kalena halkaasu dhigi markaas haddana saxaabadu ay garab ordayaan idaa mashaa markuu nabigu soconayo kaanamaa waxaad moodaa yanxadu inuu degaayo min sababin ay fii sababin meel hoobad ah waida iltafata hadduu wax inuu milicsado rabo ka dambeeya iltafata waa wada fiirin jiray jamiica dhammaantiis gaardame ma aqoonin saasuu wada fiirin jiray rasuulka calayh salaam khaafidu tarfi si ahaanna nabigu calayhi salaam fiirfiirinta kuma badneen kuma badneen oo khaafidu darfi ishiisana waa laabi jiray rasuulka calayhi salaam hoos buu fiirin jiray inta badan nadaruhu araggiisa ilal ardi dhulka uu fiiriyo nadaruhu fiiradiisu ilal ardi dhulka uu fiiriyo adwalu yaa waxay ka dheereed in badan min nadarihi fiiradiisa ila samaa cirka uu fiiriyo cirka in badan ma fiirin jiray rasuulka alayh salaam magobeenkii salaatulleilka soo kaco oo uu suura aali cimraan tobanka aayadoo u dambaysa ina fii khalqi samaawaati wakhtilaafi leyl ducada aayadahaas uu akriyo cirkuu fiirin jiray rabbanaa maa khalaqta hada baila subxaanaka faqinaa cadaaba naar buu dhihi jiray sala allah alay ali wasalam laakiin caadi markuu u socdo dhulka ayuu fiirin jiray rasuulka alayh salaam jullu nadarihi fiiridiisa intooda badanna almulaaxada mulaaxada ayay ahayd mulaxada waxa loo wadaa alictibaar watafakur watadabur bay ahayd markuu fiirinaya nabig alayh salaam tafakur fii aayaati illah godadkaas iyo muxuu ahaa buurahaas iyo geedahaas iyo makhluuqaas oo dhan buu ka fikiri jiray rasuulka alayh salam uu ka fikiri jiray inuu makhluuqahaas oo dhan ba aaya min aayaat illahi weeyaan aaya min aayaat illah yadulu calaa anahu waaxidun ilahay inuu waaxid yahay bay wada tusaayaan subxaana yasuuqu nabigu wuxuu daba socon jiray yani wuxuu kaxayn jiray oo ka dambayn jiray asxaabahu asxaabtiisu haddii la socdo nabigu alay slam ma hor socon jirin dadaal buu ka socon jiray midka socodka yar ka xoogow la qaniinay ka geeduu dilay ka daabadiisa iyo mxuu saarnaa uun socon waayey waxaasuu dhan uu ka warhayay rasuulka sala allah alay wasalam <clears throat> hadduu socda ile dadko dhan nabiga gaad bay isdhahayaan marka gadaal buu ka socon jiray yabduru nabigu waa degdegi jiray riwaayo kale nusakda qaar yabdow waa isku mid wuxuu ku bilaabi jiray man laqiya qofku la kulmo bisalaami salaamta assalaamu calayk xataa kakayar kakayar aadaabtii ha ahaato ka yar inuu bilaabo hadduu bilaabi waayo ma sugi ma sugaysaa in adiga salaantaa la rabaa kii kaa yaraa hadduu ku salaami waayo kii maarata socday hadduu ku salaami waayo kii wax saaraa hadduu ku salaami waayo si loo kala horreeyay aadaabu salaam adigana k waa haniima ka faa'iidayso lanna nabigu wuxuu yihi wakhayruhumaa man bada'a bisalaam ka salaamta bilaabaha u khayr badan buu rasuulka alayh isalaatu wasalaam marka xadiidkana haddee waan soo maray xadiidkaas eh, xogow jahaaladaas waa ku sugan tahay laakiin xadiidka alfaadiisa marka laisku aruuriyo waxaa weeyaan lahu lahu waj naam xagga sanad ahaan buu daciif yahay oo lam yahbut alfaadiisa se meelo badanoo saxiix ku so aroray qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadaana abu muusa محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر qala xadaana shucbat bn xajaaj alwaasidi can simaad ibn xarbin qaala samictu jaabir bn samurata yaqulu kana rasuul lah nabiga alay slam wuxuu ahaa daliica alfami afkiisa waasa buu ahaa afweyn yani waasao qurua wey qurux oo haddii iridyaha la fiiriyo haddii ilkaha la fiiriyo aad iyo aad buu nabigu u quruxsanaa afkiisa ashkal alcayni indhihiisana nabiga alayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen ashkal ashkalka hadda tafsiir buu kuu keeni doonaa waa laisku haystaa waa indhihiisa waasac bay ahaayeen oo way dheeraayeen isha dilaaceeda dheeraa yuu kugu fasiri doonaa waxaa kaloo lagu fasiraa xumratu khaaliduhu bayaadulcayn waa guduud isha inta madoowa ah aad ba u madoobaayeen adcajulcaynayna ma soo maray way madoobaayeen intan cadiinkana cadiin aad u cad may ahayne xoogow xumra iyo guduuda jirtay waa lagu fasiray ashkalka waxaa kaloo lagu fasiray isha jeexideeda dheereed oo sar kuu fasiri doonaa ashkalulcayni manhuusulcaqibi ciibtiisuna way kafiif bay ahayd cirbaha nabig ala slam cirbo waaweyn oo hilib leh maynan ahayn ee kafiif bay ahaayeen qaala shucbatu wuxuu yii qultu lisimaad baa waxaan ku yidhi maa daliic lfami daliicu lfami waxaa laga wadaa qaala cadiimu lfami baa laga wadaa afkiisa nabig ala slam waa u weyna waasaba qultu waaa ma ashkalucayni maxaa laga wadaa qaala dawiilu shiqulcayni isha jeexeeda yaa dheeraa ayuu ku fasiray waxaa kaloo ugu fasiray xumra tukhaalitu bayaadulcayn waa guduud dheehaysa isha cardideeda ayaa lagu fasiraa qaala wuxuu yidhi maamanhu sulqad caqibi qaala qaliilun laxmal caqib cilta hilibkeedaa yaraa ah, xadiiku waa xadii saxiixa muslim baa soo saaray musanifkan jaamici oo kusoo saaray qaala xadaana hanaad ibnu sariyin abu sari qaala xadaana cabtar bnu lqasimi an ashcafin yani bnu sawaar can abi isxaaq isabeec can jaabir bnu samurata qaal ra'aytu rasuula allah nabiga alay slam baan arkay fii leylatin habeen idxiyaan cadda ah habeen cadda ah idxiyaan yani eh, cad baa la wadaa habeen cad oo iftiimaysa oo laxwi ah oo cadda ah ayaan arkay wa calayhi isagoo qaba xullatun isku joog xamraa guduudan fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayhi inaan nabiga fiirin wa ilalqamari dayixiina aan mar fiirin falahuwa nabigaaba cindii agtayda axsanu iga wanaagsanaa iga qurux badan min alqamar dayax markaan dayaxa marra fiiriyo marra isaga fiiriyo waxaaba ka iftiin badan oo ka qurux badan nabiga alay salam baaba ka qurux badanba sala allahu alayh waali wasalam xadiidku daciif wey lakin shawaahid buu leeyahy ashcar bnu sawaar nin la yihahda ku jira shawaahid buuse leeyahay oo saxiixa ah qala xadaana sufyaan ibn wakiic qala xadaana xumayd bin cabdiraxmaan aruasi can zuhayr ibni mucaawiya can abi isxaaq asabayci qaala saaltu rajulan sa'ala rajulun nin baa wuxuu su'aalay albara bnu caazib radia allahu canhuma wuxuu weydiiyey akaana wajhu rasuuli lah sal slam nabiga wejigiisa ma wuxuu ahaa mila sayfi sida seeftoo kale miyuu ahaa seeftoo kale wuxuu ka wadaa min xayu alisaala xagga maarata dheerarka iyo min xayu albayaan xagga cadida qaala wuxuu la maya bal mila alqamari buu ahaa madaxa nabig alayh salam waan ka soo maray kaana fii wajhi tadwiir xoogo wareega kusugnaa tadwiirka oo aan ahayn tadwiir wada wareega maan ahayn marka kal qamari buu ahaa xagga tadwiirka xagga iftiinkana daya qoraxdan oo seefta oo kale ma aheene dayaxoo kale u ahaa nabiga alayh salaatu wasalaam iftiinkiisa sanadkiisa dacfi baa ku sugan lakiin xadiidka dariiq kale oo waxaa jira bukhaari uu soo saaro saxiix weeyaan xagga matniga marka bukhaari baa soo saaray qaala xadaana abu daawuud almusaaxifi sulayman ibnu salb qaala xadana nadr ibnu shumaylin can salix bin abi ahdari can ibni shihaab zuhri can abi salamata zuhri can abi hurayrata dowsi radi allahu canhu qaala kaana rasuulu lah nabiga alay slam wuxuu ahaa abyada mid cas buu ahaa kaanamaa siiqa waxaa moodaa in laga dhalaaliyey min fidatin fido agga fidada dhalaalkeeda iyo iftiinkeeda iyo casideeda guduud ku dhex jira rajila shacri buu ahaa nabigu kaana wuxuu ahaa rajila shacri timihiisana ku ay dun yihiin rajilku waa bayna sibti wa bayna jucuuda tamihiisa goonna may ahayn adagna may ahayn oo jareera ah. jileec oo bisla may ahayne rajul dhexdhexad taas weeyaan xadiidka sanadkiisa isaguna saalix bin ab aakhdar oo daciifa ku jira isaguna dariiq xagga lafdiga waa soo marray lakin alfaadan nabiga timihiisa waa soo maray iyo midabkiisaba sala allahu alayh waalih wasalam qala xadaana qutayba bnu saciidin qala akhbarana layt bnu sacd an abi zubayr an jabir bn cabdillahi ana rasul la sal slm qaal curida cala alambiya curida calaya waxaa la ii bandhigay buu nabigu alay slam alambiyaau nabiyaasha nabiyaashaoo dhan baa cardi cardiga waxaa weeyaan soomaarkan askarta maalmaha fasaxa iyo damaashaadka oy saa u hormarayaan madaxda marka ambiyadii baa nabiga la wada tusay curida calaya alambiyaa ama waa leylat lisraa walmicraaj marka la wada tusaayo ama maehe waa ru'ya manaami ah oo iyaduna waxyi ah ru'yada nabiga calayh isalaatu wasalaam waa la tusay ambiyadii fa idaa muusa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam haddaan arkay darbun huwa darbun bu ahaa mid dhexdhexaada min arijaali ragga dhexdhexaad buu ahaa xagga dheerarka xagga jirka iyo hilibka dhexdhexaadbu agga midabka kaana waxaad moodaa min rijaali shanuwa nimankaa shanuwa la yihahda reer yamaneed raggooda aad moodaa niman la yaqaano reer yamaneed aho dhexdhexaad jirkooda uu yahay iyo binyadooda iyo xoogoodu wa ra'aytu waxaan arkay ciisa bna maryam nabi ciise alayh salaam baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi qof aan arka ninkii oo ugu dhowaa shabahan xagga ekaanshaha curwatu bn mascuud wey curwa bn mascuud athaqafi nin saxaabi oo sanadkii sagaala hijrada soo islaamay wey waa kii la hadli jiray xudaybiya nabiga alay salaam la gorgortamaya la hadlaayey marka sanadka sagaalaad buu soo islaamay saxaabigu ninkaasu aad oo u ekaa nabi ciisana war raaytu waxaan arka ila ekaashuhu meel fog baaba la iska wasiirsadaa ciise iyo waxaa suag curwa binu mascuud war raaytu waxaan arkay ibraahiima ibraahim alkhaliil nabi ibraahim alayhi salaam baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi qofaan arka qofka oo ugu dhawaa shabahan ekaashaha saaxiibukum saaxiibkiinan hadlaayo nabi maxameda yacni wuxuu ujeedaa nafsahu naftiisa anaa aweekaa buu leeyahay nabi ibraahim alay slam duriyadiisa iyo wixii aan arkay calayhi salaatu wasalaam awlaadiisi buu ka tirsanaa nabiga alay slam ibraahim buu ekaa wa ra'aytu waxaan arkay jibriila malkuljibriil baan arkay calayhi salaam faidaa aqrabu man ra'aytu bihi qof aan arkay qofka ugu dhowaa jibriil shabahan xagga ekaanshaha dixyatu dixiyo weeye dixya binu khaliifa saxaabi la dhihi jiray oo qurux badnaa alkalbi radia allahu canhu ardaa min ajmal saxaaba ninkaasuu jibriil isku ekaysiin jiray mararka qaar xataa magaalada madiine ugu imaan jira sagoo dixiye iska soo dhigay sala allahu aleyh waalih wasalam qaala xadaanaa musa sufyaan ibnu wakiic qaala muxamed ibnu bashaar almacnaa waaxidu qaala akbaranaa yaziid bnu haaruun can saciid ibnu jurayri qaala samictu abaa dufayrin yaquul ra'aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay wamaa baqiya mana joogo oo baaqi ma aha calaa wajhi lardi ardada dusheeda axadun qof ra'aahu arkay hayri ana aan ahayn maantan aynala hadlaayo qof nabiga aniga mooyeene qof arkay oo adduunka ku nool ma jira bule taxaddi taxaddi sanata sanata mia wa cashara buu dhintay wax saxaabi ah oo nool oon saa ka ahayn ma jirto wuxuu leeyahay qof maanta arkay oo nool aanay ahayn abu dufayl aakhiru man maata min asaxaaba qaaiba saxaabadao dhan ninka ugu dambeeye u ahaa markii madiina la dhaho hebel baa ugu dambeeyey basro la dhaho hebel baa ugu dambeey isku soo abuuri adduunka oo dhanba saxaabiga ugu dambeeyey oo dhinta wax nabi arkay calayhi salaatu qultu waxaan idhi buu yidhi sifun lii haddaad aragtay nabiga bal ii tilmaan ii tilmaan tilmaantiisi baan haynaaye qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa abyada mid cas buu ahaa maliixan qurux badan muqasadan dhexdhexaad ah la dhexdhexaadiyey dhexdhexaad ah maliix abyad waa casa maliix bayaankana waan soo ogaanay amhaq meeheene muxuu ahaa bayaadun mushrabun bilxumra waa casa maliixan buu ahaa maliix maruuxada waa jamaalka iyo quruxda wey muqasadan la dhexdhexaadiyey waa soo maray xubnihiis oo dhan ba waxay ahayn xubno isku dhelitiran qala xadaana cabdullahi bn cabdiraxman qala xadaana ibrahim bn lmundir alxizaami qala xadaana cabdاlcaziz bn abi haabit الzuhri qala xadaana ismaaciil bn ibrahim bn akhi musa bn cuqba can musa bn cuqba can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas alhashimi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal slam wuxuu ahaa aflaja haniyatayni labada fool fanax buu ku lahaa idaa takalama hadduu hadlaayana ru'ya waxaa la arki jiray ka nuuri sida nuur oo kale oo yakhruju ka soo baxaaya min bayni hanaayaahu labadiisa fool dhaxdooda nuur waxaad mooddo ka soo bixi ayaad yaa kuu muuqanayay sala allahu alayh waalih wasalam marka xadiidkuna isaguna sanad ahaan daciifu ila cabdilcaziiz bin abi haabit zuhri matruukulxadiida ayaa ku sugan laakiin nabiga in lagu tilmaamay aflaju haniyatayn inuu fanax lahaa nabiga alayh salaam waxay ku sugan tahay axaadiista taabitadeeda nabigeena ka sugan sala allahu alayh wasalam waa sugan tahay taasi baa ma jaa fi khatim nubuwa nubuwada khaatimteedii waa shaabad nabiga ku taallay calayh salaam iyo calaamad nabiga ku taallay oo tusaysa in nabigu uu yahay nabigii ambiyada lagu khatimay sala allahu alay ali wasalam meeshay ku taallay iyo siday u ekeed midab ahaan ee waxay u ekeed muxuuha ah hilib ahaan intaba waa lagu sheegi doonaa qaala xaddaana abu raja qutayba bnu saciid qaala xaddaana xaatim bnu ismaaciil can jacad bn cabdiraxmaan qaala samictu saa'ib bnu yaziidin yaquul dahabad bi waxaa ila tagtay wuxuu le waxaa i kaxaysay dahabad bi khaalatii habaryartay ila nabiy xagga nabiga ila ade calayhi salaatu wasalaam faqaalat waxay tihi markay nabiga ii geysay yaa rasuul allah ina ibna ukhtii walaashay wiilkeedan yar ee wada ee habaryarta u ahay wajicun wuu xanuunsan yihi riwaayo kale saxiixa waa waqaca marka xanuunku xagga lugaha buu ahaa lugaha ayaa xanuuni oo meel buu ku dhaca lugaha laga hayaa wamasaxa ra'si markausaa yidhi marka hooyadii habaryarta isaa tidhi waxau leeyahay famasaxa ra'si madaxu ii masaxay nabigu carruurta yeerarka oo madaxa loo nasaxo masaxo naxariis iyo waxay dareemayaan jaceyl bay dareemayaan naxariis ah, sida qofka jiran oo kale haddaad taa ugu taabato madaxa qaar baaba markaad madaxa saa ugu taabato soo qandhaysan ilmo ka imaanba naxariista uu dareemaayo iyo waxa culayska aad aad uga maaratay naxariisatay ayb famasaxa ra'si madaxa ayuu ii masaxay wa dacaa lii bilbaraka baraku ilaahay iga baryey barakada waa khayr khayr fara badan ilaah siiyo watawada barakadiina way ku dhacdayoo jacdi binu cabdiraxmaan kaasa wuxuu leeyahay kama fi saxiix waxaan arkay isagoo sagaashan iyo afar jira saai bnu yaziid oo sagaashan afar jir ah ayaan arkay buu leeyahay muctadilan jalidan toosan oo hirib leh xooggiisi iyo muxuu aha u dhameey olsiran yahay inaan soo qulocsanin ayaan arkay nabiga barakadiisa ku dhacday sala alla slam watawalla waa weysaystay fa sharibtu waxaan cabay min waduuihi waysadiisa hambadeedii ayaan cabay ama biyihii waysada ka soo haray wa qumtu waxaan istaagay khalfa dahrihi nabiga dhabarkiisa gadaashiisa saa uga istaagay buu leeyahay oo inuu fiiriyo rabay khaatimta ama mahe si sudfa ayuu iskaga istaagayoo kadibna waxaanu arkay calaamadanu arkay fanadartu waxaan fiiriyey buu leeyahay ila alkhaatami khaatimunubuwadii nabiga calaamadii lagu garanaya inuu nabiyaasha lagu khatimay bayna katifeehi labadiisa garbaxdooday ku taallaa laakiin garabka bidixda xaggiisa qalbiga ku toosan halkaasi saareed faida huwa faida huwa khaatamtaasi iyo shaabadaasi milu ziri lxajala shimbirka xajala la yidhaahdo ukuntiisoo kale wey milu ziri lxajala xajalada shimbirka la yidhaahdo ukunteedii oo kale wey xajalada himi eh, shimbirka waa shimir magaciis wey xajala ah, kaanahu xajala ninkii abujandal markii la xidhay oo boodbooday shimbir saa oo socdo wey waxaa kaloo la dhaha xajalada teendhada oo kale iyo muxuu ahaa eh, qubada eh, harkaha lagu xidhxidho galwiskeedana waa la dhahaa waaa laakiin ku dhow oo sawaabka u dhow in loola jeedo shimbirkaas ukuntiisa maxaa yeelay waxaa soo socota bayaad alxamaama qooley ukunteed waana isleeyihin xajalada iyo xamaamada ukumahooda xadiid saxiixo bukhaari muslim iyo tirmidi jaamiciis intaba kusoo saaray wey xadiidka isagaa khaatimta nabiga alayh salaatu wasalaam ayay culamadu ka hadlaan goorma miyuu ku dhashay miyuu ku dhashay nabiga alayh salaam mise kadib baa la saaray waxay culamada qaar rajaxayaan shaqigii xaadiatu shaqi markii nabiga la jeexay oo malikjibriil uu jeexay oo calaqadii xumeed laga saaray oo xigmo iyo iimaan laga buuxiyey rasuulka alayh salaam markaasaa shaabadaasana lagu dhuftay sala allah aleh ali wasalam ugu dhuftay qaala xadaanaa saciid ibnu yacquub aalaqaani qaala xadaanaa ayub bnu jaabirin can simaad ibni xarbin can jaabir bni samura qaala ra'aytu alkhaatama khaatimtii baanaka bayna katafay rasuulilah labada garab nabiga dhexdooda udatan ayay ahayd udatan xaalay tahay buro udda xaalay tahay buro xamraaa guduudan mila baydat alxamaama qoolayda ukunteedaoo kale ah zirulxajalana waa soo martay ogow isku marka waa isku mid waa un tashbiih waa un lagu soo dhaweynayaa ayub binu jaabir in la yihahdo daciifa ku jira xadiidkan laakiin saxiix muslim buu ku sugan yahay dariiq kale oo nabiga alay slam khaatimtiisa labada garab dhexdood ay ku jirtayoo baydat alxamaam ay shabahaysay jirhkiisa saxiix muslim buu ku sugan yahay marka midab gaar ahoo guduudan iyo madow iyo cagaar iyo waxaasoo dhanba ma aheene midabka nabiga jirkiisa unbay u ekeed ayay u ekeed agga midabka iyo lawnka qala xadaana abu muscab almadini qala xadaana yusuf ibnu abi salamata almaajishuun can abihi aabihiis oo abi salamata almaajishuun ah an caasim bn cumar bn qataada can jadatihi ayaydiis rumayta la dhihi jiray rumayta alansaariya radia allahu canha qaalad waxay tihi samictu rasuula allah nabiga alayh salaam baan maqlay walow ashaa bay leeda markaan maqlahay si ugu dhaweed nabiga markuu hadlaayay bay kuu sheegi kartaa waxay leedahay walow ashaau haddaan doono an uqabila inaan dhunkado ama aan shummiyo alkhaatama khaatamtii aladii bayna katifay labadiisa garadhexdooda ku taalay min qurbihi dhawaanshahan u dhowaa daraaddeed la facaltu waan samayn karay saana ugu dhawaa nabiga alayh salaam khaatimtiisa haddaan afka la laaca inaan dhunkada rabo waan samayn karay nabigaan maqlay samictudi ku noqo yaquul isagoo leh inta waa jumlo muctarada ah yaquul isagoo leh lisacad binu mucaad sacad binu mucaad shanigiisa isagoo ka hadlaayo yooma maanta maalintuu dhintay shanigiisa isagoo ka hadlaayo oo leh ihtaza lahu waxaa u liglibtay carshuraxmaani allaha raxmaan carshigiisa carshiga waa makhluuq ilaahay u abuuro waxa ugu weyn weeyaan ilaahay u abuuro waxa ugu weyn weya carshiga waa janooyinka iyo cirarka o dhan buu kasii wada koreeya wa fawqahu carsh ramaan ihtazza lahu carsh ramaan baa u ligligtay sacad radia allahu canhu binu macaad maalintuu dhintay oo waa soo dhaweynayaa waa soo dhaweynayaa wixii laakiin gaalada iyo munaafiqiinta iyo famaa bakat calayhim samaau samaya ardatona uma oyeyso qaala xadaana axmed bn cabdat dabiy wcaliy bnu xujrin wغayru waaxidin qaaluu waxay dhin xadaana ciisa bn yonis can cumar cumar bn cabd lahi mawla gufra qal xadaثna ibrahim bn mحamedi min waladi caliyi bn abi alibin qaala kana caliyu wuxuu ahaa idaa wasafa rasuul اlahi sal slam markuu nabiga tilmaamayo fadakara alxadiia bطuulihi xadiika isagoo dheer buu sheegay xadika soo maray wey waa soo maray wa qaala wuxuu i bayna katifeyhi waxaa ahaa labadiisa garabdhaxooda khaatimu nubuwa nubuwada khaatimteedi iyo shaabadeedii wahuwa nabiguna khaatimu nabiyiina nabiyaasha kii lagu khatimay wa xadiikan soo marray dhijir laba cilaa ku jirta nin daciifoo la yihaahdo cumar bin cabdillahi ibn kufra iyo ibraahim ibn maxamed oon awowii soo gaarin oo inqiaac yaa ku sugan waan soo maray lakiin alfaada xadiidka inteeda badan riwaayooyin kale kusugan ya waan ka soo sheegay xadaanaa mxamed bn bashaar bin dar qala xadaanaa abu caasim nabil daxaaq bn makladin qala xadaanaa cazrat bnu haabitin qala xadaanaa cilya cilya ibn axmer alyashkuriy qala xadaanii abu zayd camr ibn akdab bn ansari qaala qaala lii rasul nabig ala slam ba wuxuu igu yidhi ya aba zayd abaa zaydow udnu minii iisoo dhawow war bal soo dhawow famasax ii masax dahri dhabarka war soo dhawow dhabarka meeshan intaad gelisa gacantaada dhabarka ii masax ii tirtir saa yani dhabarka ii dhadheh ii tataabo ii masax famasaxtu dahrahu nabiga dhabarkiisa alayh salaam baan saa u salaaxay fawaqacad waxay ku dhacday asaabicii farahayga cala alkhaatami khaatimtii nabiga alay slam labada garab dhuxaysay shaabadii ayaan saa gacanta u taabtiyey qultu waxaani raawi baa su-aalaya celiyaa weydiinaya wuxuu leeyahay wama alkhaatamu maxay tahay khaatimtaa taabatay muxuu ahaa khaatimta hadda waa shaabado kale qaala wuxuu yidhi shacaraatun timo mujtamicaatun la aruuriyey bay ahaayeen soo maarti mar waxaa lagu yidhi ziru lxajala baydatu xamaama haddana shacaraatu mujtamacaat babca ayaa riwaaya kale soo arartay babca hilib in yaroo hiliba ah. jumcan baa soo socota waxaasoo dhan warka waa wada wada leeyihiin nabiga calayh isalaatu wasalaam halkaa wuxuu ku lahaa xoogow hiliba ah oo soo taagan fiidihiisuna ay maaragtay eh, waxay kuuskuusan ay ku yaallaan oo midabka u eg timana waa lahaayeen timana wayna lahaayeen xooga wax soo aruursanoo sida fara la soo aruuriya o kalena way ahaayeen intaasoo dhanba waa isku wada mid riwaayooyinko dhanba marka raawi walba inbuu kaaga sheegayaa qaala xadaanaa abu xamaar marka ninka asaga nabiga u masaxay gacanta nabiga u duceeyey alayh salam isaguna nabiga u duceeyey marka asagana boqol sano ayuu gaahay boqol iyo waliba dhowr sanuu gaahay waxaa leeyahay wax isbedela wejigiisii iyo midabkiisii midna kuma dhicin axtinoo ah, cadna ah, oo ciraan kama soo bixin ninka nabiga ducadiisa sal slam ayaa ku dhacday qala xadaana abu camaar axusein bn xurayt aquzaci qala xadaana caliy bn xuseyn bn waaqidin qala xadaana abi qala xadaana cabdullahi bn burayda qaala samictu abi aabahay baa maqlay burayda burayda bn xuseyn radi allahu canhu yaqul sawole jaaa waxaa yimi salmaan farisiy ninkii salmaan ibnu faris la dhihi jiray radia allahu canhu reer faris buu ahaa madiina nin wuxuu ahaa khayrdoon ah inuu khayr helo unba ilahay qalbiga kaga riday oo diinta saxda u helo wareeg mujuus buu ka soo cararay wuxuu usoo galay nasaara iyo kristaan waa ku qanci waayey yahuud buu u yimid waa ku qanci waayey isagoo halkaa yahuuddii marka ay addoon ahaan u qabsadeen o la wareegeen yuu nabiga madiina soo galay alayh salaam tilmaamihii buu wataa jaa salmaan alfarisiyu waa u yimid ila rasuulila nabiga alay slam ku madaxiina waktigii qadima almadiina magaalada madiina nabigu uu soo galay bimaa'idatin buu u keenay markuu maqnay maxamed soo galay yubeertu uu joogay intuu ka soo guray timir ka soo guray ayuu xeedho timir ah nabigu u keenay bimaa'idatin xeedho calayhaa korkeeda ay ku jiraan rudabun radab timirta nooca rudabka la yidhaahdo ee weli aan madoobaanin ee macaan intuu soo guray ayuu nabigu u keenay waxyaalahaas kale masbuux bay iska aheedoo weligiisa idankeedii si curfi oo caada ayuu u haystaa waxba istiidaan loogama baahnaa fawadacahaa bayna yaday ama waab ogolaan karaaba si saraaxatan ah xeeradii wuxuu soo wadaba ama digsigii wuxuu soo wada waalkii wadacahaa bayna yaday rasuuli nabiga hortiisuu dhiga alayh salaam nabigu imtixaamaya oo raba laba sifo oo nubuwadda nabiga lagu garan karo ama nabiga akhiri zamaan in laga helo uu rabo inuu ka ogaado faqaala wuxuu yidhi yaa salmaan nabigaa yidhi war salmaan maa haada waa ma waxaad noo keentay faqaala yani nooc timir inay tago waa radaba laakiin wuxuu leeyahay maxaad u baxsatay sababta maxay tahay faqala wuxuu yihi sadaqatun calayka waa sadaqo adigaan kugu sadaqaystay korkaada wa calaa asxaabika iyo asxaabtaadii adiga saxaabadooda aan sadaqaystay buui sadaqa faqaala nabigu wuxuu yihi irfaxhaa iga kor yeela ani irfaxaada asagaa isku wada saxaabadiis waa cuni karaan iga kor yeela fa inaa anagu haddaan nahay ambiyo ambiyada macshar alambiyaa iyo nabiga iyo aalubeytkiisa laa naakulu ma cunaa asadaqa sadaqa ma cune qof wax uu baxsanayo oo hor alle iyo habeen aakharo uu ka rabo oo ajir iyo hawaab iyo dembigiisa in lagu dhaqo uu rabo nabiga calayh salaam iyo ahlu beytkiisa mayna cuni jirin inamaa yuriid llahu liyudib cankum risa ahl beyt dayr dabiica ilahay baa dahiray awsaaqunaas ma cuni jirin laakiin wixii ay rabaan saaxiibnimo iyo calaaqaad in wada yeesho oo anaad maanta isiisa ana berri aan ku siiyo taa ayada ahoo mana sheegad aan lahayn aan lahayn mana sheegad ama aakhare iyo ajir iyo dembi dhaaf aan loola jeedin waa qaadan jira hadiya la dhahaa hadiya la dhahaa fainaha laa fainaha faina anagu laa naakulu sadaqa ma cunay iga koryeen qaala farafacaa waa ka fogeeyey fajaa waa yimi salmaan alqada beridii bimilihi maalinta maalinta ka dambaysa berri ayuu haddana keenay isagoo timirtii radabkeed wada fawadacahu bayna yaday rasuulilah nabiga hortiisu dejiyey alayh salaam faqala wuxuu yii ma hada ya salmaan salmaan waa ma waxaad wado faqala wuxuu yi hadiyatu lak waa hadiyo adaan kuu hadiyeeyey hadiyana waxaa weeyaan alhadiyatu yuhaab kaana yaakudu alhadiya wayuhiib intuu qaatuu ka abaalmarin jiray qofka hadiye ku sii adna waad siini faqaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu ku yidhi liasxaabii obsawduu waa ku jira asaga gacmaha soo fidiya bal cuna cuna intuu u bilaabay marka hadiyada waa cuni jiray marka salmaan middaa koobaad waa ogaaday waa ka helay nabiga nabiga alayh salaam sifadiisa wuxuu hayay inuu sadaqa cunin laakiin hadiyada u cuno uma nadara wuxuu fiiriyey waa tilmaantii labaad ila alkhaatami khaatamti iyo shaabadii calaa dahri rasuulila nabiga dhabarkiisa ilahay ku abuuray fa aamana markuu fiiriyey aamana bihi waa rumeeyey khalaas labadii tilmaamoodba haduu helay markiiba waa rumeeyey hadduu rumeeyey niman yahuuda ah haysta la haysta wey marka waa ku dhegeen wa kaana salmaan waaa wuxuu usugnaa lilyahuudi yahuud ayaa iska lahaa yahuud ayaa iska lahayd oo addoon buu u ahaa xoog bay ku qabsadeen fashtaraahu waxaa soo iibiyey rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam bikada wakada dirhaman intaa iyo intaasoo dirham iyo lacag fidaa ayuu yidhi waan ku siinaynaa mukaatab xore nama xore calaa an yakrisa waalaw masha wow gasho lacag kow kaash ah iyo wacalaa an yakrisa inuu tallaalo lahum ayaga inuu u tallaalo naklan beertimireed oo fa uu ka shaqeeya salmaanu fiihi beertaa uu ka shaqeeyo waraabinteedii iyo falideedii iyo nadiifideedii iyo keli u xataa tudcima ilaa ay ka gaadho waqtigii la cuni jiray shardigaasay markaay dhwan ku xoreeyaynaa lacagna inay qaataan beerra uu u abuuro faqarasa rasuulula abuurka marka nabigaa ka kaalmayey sala alla alay wasalam oo gacantiisa ku abuuraya faqarasa rasuululahi nabiga alay slam baa abuuray qaarkood laba boqol oo geed qaar waa ka badinayaan fakarasa rasuulullah nabiga calayh salaam baa abuuray annakla geedihii timirtahaa ilaa nakhlatan waaxida hal geeda mooyeene inta kale nabiga gacantiisa dhigay oo abuuray arasahaa halkaa geeda timirta waxaa abuuray cumaru cumar baa hal geeda tallaalay fa xamalat ilnaklu geedihii timirtahaa way rimeen way uroobeen timir baa waxaa ka soo baxaysa wax taabiir la yidhahda lagu sameeyaayo sida markaa waxbaa markaas taabiirka lagu sameeyo ama talqiixaasi waxaa laleeyaha way rimantaa la dhihi waxbaa lala sugaya marka hadda waxaa loo wadaa xamalati naklu geedihii timirtaha dhammaantoodba way qaadeen midha kasoo bixintii booqii iyo ubxi bay kasoo saartay wa min uma timirtii iyo busrigii iyo rodobkii baa bilowday min caamiha isla sanadkiiba isla sanadkiiba barakadii nabiga alay slam mucjizadiisii way soo baxday walam taxmil naklatun hal geedoo timiraha waxbaba aan uroobin wababa waxba qaadin waxbaba qaadin faqaala rasuulu llah nabiga calayh salaam oo xariis ah ku dadaalaya in salmaan uu xoroobo mar walbaba beerta inay soo baxday fiirinaya ayaa saa u fiiriyey markaasu wuxuu yihi maa shaanu hadihi nakla maxay tahay geedan aan bixin geedii kale ooda baxeen faqaala cumar baa wuxuu yidhi ya rasuul allah anaa karastuha anaa abuuray ah, kuwaadii waa wada baxeen taydii baan bixin maxaa u bixi weyday tiisa ta'yiid wa idhaaran mucjiza lirasuuli illah nabigaa raba mesha in la soo saaro nubuwada rasuulka iyo risaaladiisa yaa la soo saaraya si loogu loogu islaamo oy mucjizo u noqoto salmaanna ay u sugnaato yaqiintiisii kuwa kalena ay mucjiza ugu noqoto iyo taxaddi cumar marka meeshan waxba shaqa kumalah ana karasto anaa tilmaamayo anaa karasto anaa abuurayoo sidaasay noqotay fanazacaha rasuululahi baa siibay geedi faqarastaha waa abuuray faxamalat min caamiha isla sanadkiiba way qaaday iyadunao midhihii bay qaaday midhihii bay qaaday marka waa mucjizo weeyaan in uu nabiga alayh salaam geediisa ay baxday ti cumarra ayna bixin waa mucjizadaas nabiga tiisa in la muujinaya haddii ta cumarra bixi leh ta nabigana bixi lehed tasiilaa isku mid bay ahaan lehed qala xadaana mxamed bn bashaar qala xadaana bishr bn wadaxin qala xadaana abu caqiil dawraqi can abi nadrata alcawqi qaala sa'altu aba saciidin اlkhudriy can khatami rasuuli الlah nabiga khaatimtiisii baan weydiiyey sal ly slam yani khaatamu nubuwa faqaala wuxuu yihi kaana fii dahrihi dhabarkiisa yay ku taalay badcatan xaalay tahay cad naashizatan soo taagan cad hiliba oo jirka intiisa kale ka soo yar taagan ayay ahayd laakiin cadka asaga ah cad la suusuubiya may ahaene wax sida muxuu ahaa shimbirta ama xijala ama qoole waxaa tidhahda ukunteedoo kale asaa u saarsaaraa ama fara la aruuriyey oo kale ayaa saa u saarsaaraa qaala xadaana axmed bn miqdaam abu ashcat alcijliy albasriyu qaala wuxuu yihi akhbaranaa xamaad ibnu zayd can caasim alaxwal can cabdillaahi bni sarjisim qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan u imaaday wahuwa fii naasin asagoo la ku dhex jira dad oo min asxaabihi saxaabadiisa kamida ku dhex jira fadurtu waan wareegay haakada sidaasaan xaggan ugu wareegay min khalfihi haakadu waa gadaal gadaal buu ka istaagay fa carafa wuxuu gartay nabiguna calayhi salaam alladii waxa uriiduhu aan doonayo waxaan doonaya haddaan nabiga gadaal ka istaagay oo inaan arka rabo nabigu wuu fahmay inaan khaatamti iyo muxuuaha shaabadii dhabarka ka saareed nabiga calaamadii nubuwada inaan rabo inaan arko waa dareemay nabiga calayh salaam faalqaa wuxuu riday oo sii daayay arridaa guy can dhabarkiisa guy dhabarku saara amba suluq sii daayay saa usii daayay si dhabarku u banaanaado <clears throat> fa ra'aytu waxaan arkay buu lehay mawdica alkhaatimi khaatami khaatamtii iyo shaabadii meeshay ku taallay calaa katifi garabkiisa ay kaga taallay baan arkay mila aljumci fara la aruuriyey oo la jamciyaad moodaa fara la aruuriyey jumculasaabici farasaa loo soo aruuriyaad moodaa xawlahaa gaararkeedana khiyalaanun bar ayaa ka muuqata kaanahaa bartaasna waxaad moodaa taaliilun baad moodaa burooyin taaliil burooyin baro midab leh oo haddana aad moodo buro moodo kuskuusan oo disaa loo taataabto jirhki kale kaw kasoo yar soocan ayay ahaayeen marka loo taabto saa maarata sida buradii oo kale marka wuxuu leeyahay mila aljumci bay ahayd sida faro la aruuriyey oo kale xawlahaa gaararkeeduna waxaa ahaa khilaanun bar kaanahaa bartaa waxaad moodaa taaliilun baad moodaa burooyin farajactu markaasaan soo laabtay haddaan soo arkay kadib dhabarkiisa ka soo laabtay xata istaqbaltu hortiisan haddana imaaday faqultu waxaan idhi afar allahu laka ya rasuul allah saasaan idhi afar allahu laka ya rasuul allah allah kuu dambi dhaaf ilahay baa kuu dambi dhaafay kii hore kii dambaba faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabiguna walaka adiguna intaasu u jeeday walakadaasuu u dhimanayaa inuu nabiga alayh salaam uu u duceeyo tiisana nabiga alay slam waa la heli asagaana u baahan maanta dambi dhaaf <clears throat> waana faqaala qawmu dadkii uu sheekeynayay ninkaa la yihahda cabdullaahi bnu sarjas yaa waxay dhaheen astakfara laka rasuulullah ma rasuulka ilaahay baa dembi dhaaf ku weydiiyey oo ilaahay kuu baryay inuu kuu dembi dhaafo faqala wuxuu nacam haa walakum idinkan maqan ee maalintaa aan joogin xataa waa idin dembi dhaaf weydiiyey ilaahay buu iniga baryey inuu dembigiina dhaafo walakum idinkuna waa sidoo kale oo see ku dhacday uma talaa hadihi alaaya aayaddun akhriyey ilahay uu leeyahay wastakfir lidanbika dembigaada nabi maxamedow istikfaar iyo dembi dhaaf weydiiso walilmu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati mu'minaadkana istikfaar u weydiiye lilmu'miniina cumuumka fiiri mu'miniinta ragga iyo gabdhaha mu'minaadka ilaa yowmi alqiyaama wax allaala wixii imaan doonaba ducada nabiga calayh isalaatu wasalaam waa ku dhacaysaayo nabi maxamed baa istikfaar allah uga baryey oo u duceeyey waxaad rabtaan inaan joojino marka muqadimo yar iyo xoogo sheekaa ka horraysay waktigana waa isguray marka haddii ilaah yihahdo waxaan isku dayaynaa bal inaan duruusteena soo socoto aan xaqiijino inay suuragal tahay sidaan sheegnay oo aan ku dhammayna sideedii bari laakiin hadda intaa ha joogo wallahu aclam wabilahi towfiiq wsala allahu alayhi sala allah waslama ala nabiyina muxamedi waala alihi wasaxbi ajmaciin